alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd waxaa inoo dambeysay masaladii ku saabsanayd masaa'ilka sharciga in loo qaybiyo ee furuuc iyo usuul iyo taqsiimkaa inuu yahay taqsiim jira oo ay salafki iyo culummadu yaqaaneen sheekhulislaam ibnu taymiya raxmat ullaahi tacaala calayhi diidada uu diiday taqsiimkaana uu ku salaysnaa qaybin khaasa oo yaqaaneen ahlulbidacu oo masaa'ilka in loo eego mawduuc ay ku saabsan yihiin wixii caqiida ku saabsan daliilkiisuba daliil daciifa ah ha noqdo daliil khafi khafia ah ha noqdo masaale libirsan ha noqoto waxay kuleeyihin waa usuul iddiin wixii ku saabsan ku saabsan axkaam iyo camal iyo dhaqan ku saabsanna daliilkiisu in si kastoo u xoog badan yahay oo kitaabku uu eh, qaadaadhigay oo sunnadu mutawaatira tahay oo ijmac ku guntamay oo masla daahira tahay waxay odhanhayaan waa min furuuc iddiin sheekhu taa wuu diiday oo wuxuu ihi muctasala iskale waana war sax ah wuxuu kaloo diiday in masaa'ilka loo qaybiyo bixasabi alma'had aw bixasabi اdaliil bimacnaa bixasabi alma'had yacni meesha laga soo qaatay wixii caqli lagu gartayna waa usuuludiin bay dhaheen wixii sharcigu tusayna waxay dhaheen waa furuuc diin taasna sheekhu wuu diido maxaa yeelay sharcigu wuxuu tusay unbaa usuul diin ah wixii caqli ana diinba ma aha caqli basa wax ku dhisan laysa min diinina laa farcan walaa aslan shuqulba kuma laha waa qismo khaldan sheekhu inuu ogol yahay baynu soo sheegnay masaa'ilka diineed in loo qaybiyo usuul iyo furuuc bixasabi daliil kolba daliilka meesha ku yimid kitaaban wa sunatan waijmacan wa duhuuran masaladii labaadee u dambaysay waxay ahayd in masaa'ilka daahirkaa ah ee jeligae cadcad ruuxa ku khaldama ama jaahil ka noqda aan loo cudur cudurdaaraynin haduu yaha ruux daar islaam kusoo koray waa horana islaamay haddii masaa'ilku ay khafi yihiin oy libidhsan yihiinna ruuxa muslimka loogu cudurdaari allahuma inay xujadu markaasi cad ugu qunta mooye masaa'ilkaasi waynu soo dhammaynay masaladii toddobaad baynu maanta u gudbaynaa insha allahu tacaala masaa'ilkai dhimanaa inaan galabta uun gabagabeeyaan isku dayay haddii alla yidhaahdo mafhuumu qiyaam اlxuja cala alcibaadi cinda الnajdiyiin wadaadihii aima dacwa najdiya naqdinayay ama gacantogleeye mxuu ahay xagxagtay masaa'ilkay qoonsadeen ay ku eedeeyeen wadaadaha waxaa ka mid ah mafhuumu qiyaam اlxuja cala alcibaad qaabkay u dhigeen najdiyiin ama qaabkay ka aaminsan yihiin waa khalad bay yidhaahdeen marka koobaad najdiyiin waxay qabaan aynu tilmaano najdiyiin waxay qabaan ilaahay xujadiisa iyo gartiisu inay ku oogmi biirsaali اrusuli wa inzaali اlkutub in ilaahay subxaanahu wa tacaala ambiyo rusul soo diray kutubna soo dejiyey kitaabkaas iyo dacwada rusushana addoommadu ay u suura gashay inay ogaadaan oy gaadhaan ayna ku gaadhaan luqa ay fahmi karaan intaasay xujadu ku qumaysaa bay taagan yihiin xujadu intaasay ku ogmaysaa biirsaali اrusuli wa inzaali اlkutubi wa tamakun ilcibaadi min alcilmi bilxujaji sharciya saddexdaa qodob bay xujada ilaahay ku qumaysaa ilaahay subxaanah wa tacaala rusul buu soo diray kutub iyo dhambaalana waa u soo dhiibay addoommadii loo soo diray rusushaana waxaa u suuragelaysa inay ogaadaan xaqi iyo diinkii ambiyada lala soo diray tusaale gaaban nebiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii lasoo diray maka uu yimid intuu awoodi karay ayuu diinka faafiyey dacwadana u istaagay lacalaka baaqicu nafsaka anlaa yakuunuu mumina ilaa laga yidhi idan carab oo dhan warkaasi waa gaadhay nabi rasuula oo qurashiya oo reer bani haashim ah inuu maka ka soo baxay diinna ummadda ugu yeedhahayo waxyaabihii kufriyaadka ah iyo diin xumadii carab ay haysatayna uu diidan yahay oo uga dafirsan yahay warkaa carab waa gaadhay nin walboo carbeed oo u bahda xogta dhabta ah ee dacwada islaamka inuu ogaadana wuu ogaan karay waa asagii abudar alkhifaari ka soo lugeeyey meel fog nabigana maka ogu yimid waa asaga camr bnu cabasata sulami ka yimid meel dheer nabigana maka ogu yimid saana diinka ku qaatay addoon walba waxaa u suuragelaysay in dhambaalkaa diineed xogtiisa iyo guntiisa uu gaadho isagoona cid kale usii marin intaasay xujada ku qumaysa wa bidalika qaamat alxujatu cala alcarab in ilaahay kitaab soo dejiye nabina soo diray addoommaduna ay u suuragelaysay ninkii asagoo xaqdoonee wanaag doona inuu xaqa ogaado saddexdaa dhidib ama dhardhaar bay ku qumaysa y ku ogmaysaa xujatullahi cala alcibaad warka inaad fahamteen bay la tahay warkaasi waa mowqifu najdiyiin iyo waxay ka qabaan masaa'ilka daahirka halkaasay mareen masaa'ilka marka khafiga ah ee culuumul khaasa aynu soo nidha ama culuumul masaa'ilka daqaa'iqe jusiyaadka waxay leeyihiin xujadu waxay ku qumaysaa bilfahmi in masaladu aad si toosa u fahamto daliilkeedana uu ku soo gaadho weliba uu kaa daadago madna waxaa weeye xujadu waxay ku qumaysaa in nabi la helay kitaabna la helay dhambaalkaana aad ogaan kartood raatan kartay ood idan qasab maa inaad aayadda maqasho marka iyada almasaa'il aldaahira lama shardiyo in muxuu ahaay aayadda aad maqashee waxaa la shardiyaa atamakun ninkii hadda maanta doone ee wadaad ama xerow ama caamaya inuu masalo ogaado wadaadaha soomaaliyeed oo dhan buu ku doona heli karaa laakiin hadduu doono gurigiisa intii loogu yimaado sidii shimbirtii afka kabajaanka loogu guro halkaa lagu biilo ninna wax u iman mahayo laakiin hadduu xaqdoon yahay oo masale maanta ay ku taagan tahay wadaadkuu doonuu ka ogaan karaa hadday soomaaliya ka hortimaado carabuhu tuubada u tuuran karaa acaajimtu heli karaa idan laakiin marka adduunkaba wadaad laga waayo marka ayadaa caamaygama gar buu leeyahay mise gar ma laha marka gar buu leeyahay laakiin adduunka intay wadaad taagan yihiin xaggana aad gaadhi karto ad karto maya wixii ma aqaano iyo een een lagaa dhagaysan maayo adaa xadgudbay gaasiroo gaabiyey ayama najdiyiin warkoodu halkaasu ku gabagababahaya ishkaalka dad badan ku dhacayna waxaa weeye waxay isku khaldaan waxay isku khaldaan ma in aan mas'aladii ogaadaa shardi ah fii qiyaami alxuja mise inaan tamakuni karo inaan haleeli karo oo way iyo dariiqaan u maro xaqi iyo cilmigaan heli karo markaan u baahdo miyaa shardi ah mise waxaa shardi ah nin walba inuu aayaddii xadiidkii iyo ijmaaci iyo daliilkii u maqlo culimmadu waxay leeyihiin taquumu alxujatu cala alcibaadi bitamakuni laa bxaqiiqat اlcilm bitamakuni laa bxaqiiqati اlcilm carab badankeed xilliguu nabigu noolaa qur-aanka mid maqlay ama nebi maxamed afkiisa ka maqlay ama saxaabo kale ka dhagaystay naadir baa waa yaraayeen badankood waxay ahaayeen warkay maqleen nabi baa soo baxay diinbuu wadaa waxaasuu diidan yahay waxaana waa ogolyahay qur-aanka laakiin way haleeli kareen nabiga way raadsan kareen mawaasimta mako meel walbay ugu tegi kareen laakiin adduunyadoodii bay ka doorteen iyo dabdaro kale kadibna saasay ku gaaloobeen gabagabadu marka waxaa weeye alxujatu inamaa taquumu bishayayni ima bisamaaci alkhitaabi xaqiiqatan wa ima bitamakuni min samaacihi in aad daliilkii iyo xaqii sidiisaba uu kuu soo gaalo dhagahaada uu buuxiyo iyo imaa yuusan ku soo gaadhina inaad heli kartay ood haleeli kartay oo aad way iyo ariiq aad u marto aad heli karta sidaa ragga u faafaahiye waxaa ka mid a ah wahaabiyo horteed culummadana ka soo guuriyey alimaam abu zaydin addubuusi alqaadi alxanafi afar boqol iyo soddonkii buu geeriyooday wuxuu yidhi xukmu hada shar inamaa yalzamunaa bacda buluuqihi iyaana lima mara ana allaha subxaanahu wa tacaala lam yukalif nafsan ilaa wuscaha walaa wusca cala alcamali ila bacda alcilmi uma albuluuqu nawcaani dhegaysa buluuq اlxuja liyundirakum bihi waman balg buluuqaasi waa labuu ku yidhi nawcaani xaqiiqatan bisamaaci اlkhitaab inaad si dhaba daliilkii aayadda aad u maqasho wa xukman bishuyuucin fii qowmihi iyo in aad xukman u maqasho daliilku waa maxay tolka iyo bulshada iyo meeshaad ku soo kortayba waxaa laga helayaa cilmigaad u baahay nin hayoo laga helaayo marka xukmi ahaan waxaa tahay nin xujada ay ku quntay maxaa yeelay agtaadayba taallaaye maad dhiilka darsatid maxaad meelaha la wareegeysan sheekhu wuxuu ku dhegaysa hadda asalkuna waa dacwatu moxamed nabi maxamed bicsadiisii iyo kitaabkii qur-aanka la soo dejiyey iyo dadaalkii uu nabigu isku dayay diinta inuu faafiyo rabbina uu ka yidhi fa inamaa calayka albalaaqu wa calayna alxisaab intaa xujada ilaahay ma ku quntay oo ma ku ogantay addoommuhuna qiil aan iyo gar garla'aan ma yihiin mise maya adaa in laisku weydiiyaad u baahan tahay addoommadii carbeed iyo muxuu ahay qureysheed ee nebi maxamed uu ka dhex istaagay ee kitaabkii ilaahay uu ku dhexeeyey diintan uu ka dhex faafinayay kulligood sagiiran wa kabiiran baciidan wa daaniyan xujadii ma ku quntay bi hadihi alarkaan alaa biirsaali muxamadin biinzaali alfurqaan iyo iyo nabigu u istaagay xilkii la saaray inuu gudbiyo intuu keri karay saddexdaa jeer xujadii ma ku oogantay oo addoommuu garla'aan ma yihiin mise weli waxaa taagan wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcda rasuula inaad hadda isfahana ila tahay qadiyadu sheekhu saasuu kuugu dhigaaya asalku taas weeye waxaa la macna ah oo muhiim jiddan ah haddii gobollaha soomaaliya gobol ka mida ah wadaad wahaabi oo tawxiidka sharxaya uu tago suufiyo iyo khuraafo iyo islaax munxarifiina iyo ictisaam in badanoo ayaga ka mida murtadiina hadday iyagu shirki iyo balaayo wadaan wadaadkaana xaqa uu sharxayo caamada gobolkaa iyo degankaa deganee warkiisa maqashoo dhan faqad qaamat xujat ullaahi calayhim asalkuna waa maxay asalku waa xaggee looga qiyaas qaada dacwatu muxamadin calayhi salaatu inaad fahantaan in laydin wareeriya ma aha dad baa duufsaday kuwaa jira waxbaa afuufay sheekadaa ma shaqayso carabbu markuu nabigu dhex taagnaa ee uu diinka waday maxaa caamada lagu lahaa waa saaxir baa la lahaa waa majnuun baa la lahaa waxaa la lahaa hee waa kaahin waa kadaab waxaa la lahaa wuxuu wado dhan waa maxay khusacbalaad wa asaatiiru lwaliina ktatabaha fahiya tumla calayhi bukratan wa asiila sixir weeye wuxuu wado asagaaba saaxir ah waxaasoo wara ilaahay ka soo qaadi maayo nebi maxamed caqima la istaagahaa idinkuna haddaad u baahataan ma dhagaysan karteen kiinni maqlay iyo kiinni ay u suurogelaysa nabiga inuu u tago kulligiin qad qaamad xujat ullaahi calaykum warku waa isku dhammaaday lianlaa yakuuna linnaasi cala allaahi xujatun bacda arusul warku waa sida waxaad wadwadaanee kale waa waraan meel aan geedkaa gaadhayn warka inaad fahantaan isku daya sheekhu muxuu ku yidhi lana nebiy sal lay slam umira bitabliiqi اlqur'aani annaasa kaafa wmaa amkanahu اtabliiqu ilaa kuli nafsin nebi maxamed ma ruux walbo afka u saarahaya qur-aanka iyo diinka mise magaalooyin kolba meeshuu gaaruu diinka ka faafinhayay wainamaa ballaqa akaabira kula qawmin akaabira kuli qowmin وkana muؤdiya bdlika xukm اlأmr liykuna اlأmr bqadri اlwusc wclى sabiili la xaraja fiih wlأna اlkhiطaaba matى shaaca amkana kula إnsani alcamalu bih matى lam yuqasir fi طلب الxujaة min qowmihi famatى lam yطlb xatى jahila kana dalika bتaqsiri minhu falam yasir dalika اljahlu lahu cudra baxi dheer buu sheekhu sii leeyahay waxaad ka muraajacayn kartaa hadalka inaan ururiyoon gebagabeeyaan rabaa haddii alla yidhaahdee kitaabkiisa la yidhaahdo taqwiimu usuuli اlfiqh taqwiimu usuuli اlfiqhi wa taxdiid adilat الsharc mujaladka saddexaad afar boqol toddobaatan iyo sagaal ilaa afar boqol sideetan iyo labo isla mujaladka saddexaad shan boqol iyo lix abu xamid alghazaali baa asaguna leh shardigu waa in addoommadu ay tamakunaan bimacnaa ay u suurageli karto ninka xaqdoonee diindoona maanta haddaad wax u baahato xoolo qaabaad u shaqaysataa taqaanaa haddii magaalo heblaayo laguu sheego wadaad u marto waa inay jirto haddii nebi maxamed soo baxay nin walbo haleeli karaa ama warkiisa maqlay maxaa ku quntayhee saa darteed buu nabigu wuxuu ihi waladii nafsu muxamadin biyadihi maa yasmacu bi laa yasmacu bi axadu min hadi اlummati yahuudiyin walaa nasraaniyin uma lam yu'min biladii ji'tu bihi ila kaana min asxaabi naar lam yasmac bi wey yasmac aayaddu inay maqgasho ma ah ninkii warkayga dheega weeye een diinkaas soo doonanin hee kadibna meel cidlaa uu shidaan ku ceshceshado naar buu ku waaraaya warku waa sidaas ninkii maqlay wahaabiyadu inay towxiid saafia ah la timid oo shirkiyaadki iyo awliya la caabudahaya iyo ahlu qaabuurka iyo abootooyinka iyo fiqiyaashii ay diidan tahay kitaabka ilaahay keligaha laga marqaatana ay leedahay qawaaniintiina ay ku kufriyeen warkaa ninkii maqla faqad qaamat calayhi اlxuja haddii kale noo sheega faariq haddii asalkii dacwatu alrusul aan loo shardiyan warka aad bannaanka la ordaysaan ma farci oo alculamaau waratu lambiyaa baa loo shardinhayaa falaa yajuuzu an yakuuna alfarcu zaa'idan cala alasli fi اlaxkaam hawshaa khalad weeye alimaam abu xamed alghazali baa ka mida ragga qadyada qadaadhiga ee xujadu waxay ku qumaysaa ima bixaqiiqati اlcilmi wa ima bitamakuni minhu kitaabkiisa almustasfa fi cilmi اlusul mujaladka koobaad lixdan iyo sagaalka akhriya waanu dareerinaya calaama calaauddiin asamrandi ee xanafiga ahaa oo asaguna an boqol konton iyo saddexda dhintay hazali goormuu dhintay an boqol iyo shanti waad garanaysaa muxuu ku yidhi asagu binafsi xuruufi wadaadkan dambe kownulma'muuri bihi macluuman lilma'muuri aw mumkin alcilmi bihi bاctibaari qiyaami sabab اlcilmi sharط lisixaة الtakliif wa fi اlxaaصili xaqiiqaة اlcilmi laysa bsharطin laakin atamakuna min alcilmi bctibaari sababihi kaafin warka waad fahanteen bay la tahay miisaan usuul fi nataa'ij اlcuquul mujaladka koobaad laba boqol sideetan iyo shan yacni lama shardiyo inaad adugu masalada ogaato ama ay sideeda kuu soo gaadho laakiin shardigu waxaa weeye qiilkii iyo cudurdaarkan uu kaaga dhammaan haddaad u baahaato masaladaa ma ogaan karta mise maya haa waan ogaan kari laakiin safar dheer u safartaaye oo naftaad iskaga qaadaay diinkaadaa ka darane sumadan heli karan haa qiilku waa kaa dhammaaday wey warka waa inaad fahamtaan haddaad xanafiye iyo shaaficiya waa naga daya ada wax ka keen bal ka dhegaysa wuxuu yidhi ila baryahan dambe aayadda iyo xadiidka wadaadaha qaarkood baa laga fadilaa aayaddii iyo axaadiidii iyo adiladii ijmaacaadkii niman baadan ku karaynin laakiin wadaad ay rabaan markaad sheegta haa way kaa yardegayaan bal ibnu taymiyan aan sheegna wuxuu yidhi sheikhulislaam ibnu taymiya muxuu yidhi ina xujaة اllahi birusulihi qaamat bاtamakuni min alcilmi falaysa min shuruuطi xujaة اllahi tacaalى cilmu اlmadcuwiina biha xujada ilaahay waxay ku quntay buu hi birusulihi oo waxay ku qumaysaa bitamakuni min alcilmi shardiga xujaduna ma aha in dadka diinka loogu ay ogaadaan ee shardigu waxaa weeye inay tamakunaan asagaa kuusii sharxay wuxuu lam yakun icraadu اlkufaari can istimaaci اlqur'ani wa tadaburihi maanican min qiyaami xujat اllahi tacala calayhim wkadalika icraaduhum can istimaaci اlmanquuli min alanbiyaai wa qira'ati اlaahaari اlma'huurati canhum laa yamnacu اlxujata id ilmuknatu xaasila id ilmuknatu xaasil id tamakunu xaasil wey mar hadday tamakun uu jiro xujada ilahi waa quntay warkayga inaad fahanteen bay ila tahay wadaadka u horreeya wahaabi ahaa ee east africa idinku yimid ee tawxiidka idin sharxay ee warkiisa aada maqasheen bay xujada ku quntay haddii kale waxaad tiraahdaa nebi maxamed ninkii si toosa diinka oga maqlay mooyaane carabtii oo dhan waxay ahaayeen macduuriin kadibna casarkan aan xukunna inaan muslim ahayn iyadoon maqhrib la gaadhin hawshaa inaad fahanteen baylata hawshaa ku khaldamina dad baa ku baaba'ay culimo mood iska dhigahaya iyo idin lugoyn masaa'ilkaynu ka hadlayna waa maxay laakiin masaa'ilka waaweyn almacluum min addiini bidaruura saan hadhow waxaan jirin lasugu tirinay mar kale wuxuu yidhi sheekhu markuu ka hadlayay masalatu اlamri bilmacruuf wanahyi can ilmunkar ka hadlaya wuxuu yidhi lam yakun min shardi dalika ila macruufka waxaa u weyn towxiidka munkarna waxaa u weyn shirki iyo kufr lam yakun min shardi dalika an yasila amru اlaamiri wanahyu الnaahi minha ila kuli mukalafin fi اlcaalam xuri ma aha shardi bui xujada marka laqumayo nin walba inuu warku gaadho maxaa jira id laysa hada min shardi tabliiqi risaala wadaadka ummadda xumaha ka reebaya ee samaha farahaya xujadu way ku qumaysaa amarkiisabay ku qumaysaa shardina amaabu sheekhu ku yidhi in wadaadku warkiisu iyo nahyigu wado iyo amarku wada nin walba uu meeshiisa ku gaadho ee waxaa shardi ah in la tamakuno maxaa yeelay bu lama shardinin risaale nebi maxamed looma shardinaynin nin walboo carbeed ama qureysheed ama jasiirat lcarab ama khalqi uun kale ah inuu maqlo daliilka id laysa hada min shardi tabliiqi الrisaalati fakayfa yushtaratu fi ma huwa min tawaabiciha hawsha hadda aan kuu sheegay wadaabigii meel ka soo baxay iyo nebi maxamed aan isku garabdhigay buu sheeku ka hadlaya wuxuu yidhi wuuba sii caddeeyey bal الsharطu an yatamakana اlmukalafuuna min wusuuli dalika ilayhim uma ida faratuu falam yascw fii wusuulihi ilayhim maca qiyaami faacili bima yajibu calayhi kaana tafriiu minhum laa minh warka inuu iska cadiya ila tahay meel loo dhaafa ma jiro mar kale sheekhu wuxuu uhi ina alcudra laa yakunu cudra ila maca alcajzi can isaalatihi waila famataa amkana insaana macrifatu اlxaqi faqasara fiihi lam yakun macduura nuquushaas saddexdee qiimaha badan waxaad ugu laabataa alradd cala almantiqiyiin sabxada boqol iyo afartan majmuucu lfataawa mujaladka labaad laba boqol sideetan iyo kow mujaladka labaatan iyo labaad ee toban iyo lix kitaabu listiqaama sabxada laba boqol iyo toddoba iyo laba boqol iyo sideed rafcu lmalaam can aimati alaclaam iyo culummada asaga taageersanee nabiga rumaysan raace dacwadooda looma shardiyo warkoodu iyo cilmigoodu iyo dhambaalkoodu in ruux walba baniaadan meeshiisa ku gaadho ee waxaa la shardiyaa ummaddu ninkii xaqdoona inay u suuragelaysay warka inuu raadiyo oo uu salxaado oo culummada uu wax ka ogaan karo ibnuqayim raxmat ullaahi tacaala caleyh asagu hoos buu usii degayba muxuu yidhi ina xujat allaahi qaamat cala alcabdi biirsaali wa inzaali اlkutubi wbuluuqi dalika ilayhi wa tamakunihi min alcilmi sawaaun calima aw jahil sawaaun calima aw jahil yacni haddii ilaahay kitaab soo dejiyey rasuul la soo raaciyey addoommahuna ay u suuragelaysa inay cilmiga addoontaan xagganna aysan doonanin wuxuu yihi xujada waa quntay sawaaun eh, calima almukalafu aw jahila fakulu man tamakana min macrifati ma amara allah bihi wanahaa canhu faqasara canhu walam yacrifhu qad qaamat calayhi اlxuja wallahu subxaanaه wa tacala laa yucadibu axada ila bacda qiyaami اlxujati calayh faida caaqabahu calى danbihi caaqabahu bixujatihi calى dulmihi xujadii maxay kusoo quntay irsaal اrusul wainzaal اkutub wاtamakuni min alwusuuli ilayha yakfi intaasay xujada ku qunta amoodin baasha in afka lagaaga guri ama dhagax lagaaga shubi ama cajale aan ku dhegaysiina ama wadaadda khaas aan kuusoo dirayn haddaan intaaba la nimaadna waa dadaal xagga annaga ka yimid laakiin waa inaad adugu xaqa raadsato sad adduunyadaada u raadsatay aad u difaacato hadal dheer buu sii leeyaho kaa ka sii qiimo badan laakiin amaraajic aan sii on iskaga tago kitaabkiisa loo yaqaana miftaaxu daar isacaada mujalladka koobaad safxada laba boqol iyo sideed ilaa laba boqol iyo sagaal ha laga muraajaceeyo waxaa kaloo loo laban karaa isla mujaladkaas laba boqol sagaashan iyo afar waxaa isla mujaladka saddex boqol afartan iyo lix ilaa afartan iyo toddobo madaarij saalikiin mujaladka koobaad saddex boqol iyo shan alimaam almaqari haddii xanaabilo iyo xanafiyo iyo shaafici aynu soo maray bal maalikiyana aan ka hadlino alimaam cabdulahi almaqari wuxuu yidhi fii kitaabihi alqawaacid mujaladka labaad safxada afar boqol toban iyo afar wuxuu yidhi amara allahu caza wajal alculamaaa an yubayinuu waman laa yaclam yas'al falaa cudra fi ljahli bilxukmi maa amkana tacalumu jahli lagugu cudur daari maayo intaad hee wax ogaan karta ilaa aad ogaato laguma dhi la soco ilaa aad ogaato sheekhuku muxuu ku yidhi maa amkana atacalum abu isxaaq ashaaibi alusuuli anxiriir almudaqiq asagu wuxuu yidhi markuu hawshaas soo sharxay nebi maxamed markii la soo diray ee kitaab qur-aan la soo dejiyey nabigun uu dadaal bixiyey bay xujada quntay buuri hadalka u dambeeya aan ka soo qabto wuxuu yidhi alaa taraa saaxiba ashariicati nabi maxamed buu ujeedaa sala allahu calayh wali wasalam xiina bucita ilaa asxaabi ahwaa'in wa bidac qad istanaduu ilaa aabaa'ihim wa cudamaa'ihim fiiha waradduu maa jaءa bihi الnabiyu waqaطa calى quluubihim raynu اlhawa xata اltabasat calayhim اlmucjizaatu bغayriha kayfa saarat shariicatuhu calayhim الsalaaةu wasalaam xujatan calayhim cala اliطlaaq wاlcumuum nin walba meeshuu joogay xujada ku quntay wa saara almayitu minhum masuuqan ila الnaari cala اlcumuum lakala qaadi mahaya buuri mucaanid iyo jaahil waxoo dhan way israacahayaan min gayri tafriqatin bayna almucaanidi suraaxan wagayrihi wma daka ila liqiyaami اlxujati calayhim bimujaradi bachihi wa irsaalihi lahum mubayinan lilxaqi aladii khaalafuuh intaas bayaan rusul bima yastaiicuun iyo inzaal kutub wa irsaal rusul faqad saddexdaa rukni weeye aduguna hee aatama kunta ruknigii aan iloobay alictisaam isxaaq shaaibi mujaladka koobaad laba boqol toddobaatan ilaa toddobaatan iyo afarba lagu laaban karaa ibnulaxaam alxambali mar kale asagu wuxuu yihi idaa qulna ina aljaahila yucdaru faina maa maxaluhu ida lam yuqasir wayufarid fi tacalum alxukmi faama ida qasara aw farata falaa yucdaru jazman alqawaacid alusuuliya wاlfawaa'id alusuuliya sabxada sideetan iyo konton iyo siddeed cafwan wadaad kale oo hadda yemaniga u dambeeyey zaydiga mujtahidka asaguna aan wax ka dhahno saalix bn mahdi almaqbali wuxuu yihi falmuctabaru cinda almuctabariin inama huwa اtamakunu wadalika yaxsulu bian yasmaca bالnabiyi salى اllahu alيه waslm kama qaala liundirakum bihi wman balaq xadiidka abi hurru sii daayey mar kale wuxuu leeyahay asaguna hadalka hadal la mid ah waaad labada hadalba waxaad ka muraajacayn kartaa alcalam الshaamikh mujalad ee cafwan sabxada an boqol iyo an an boqol iyo toban ilaa ko iyo toban wadaadkii sancaani ee buluuqa idiin sharxay laftirkiisu ee hawshiisa aan qajac ka siinay wuxuu yidhi asaguna ina alcilma hayru muctabarin ina alcilma hayru muctabarin laakin atamakuna minhu muctabaru wahuwa sharu takliifi wailaa kaana takliifan bilmuxaal wuxuu waxa muctabarka waa atamakun cilmigu shari ma aha alcudda xaashiyatu sharxi lcumda mujaladka labaad saxda boqolaad baa laga fiirin karaa masalada waa maxay aima dacwa najdiya ma culummaday waafaqsan yihiin aan soo sharaxnay warkoodii iyo qaabkay wax u dhigeen iyo wahaabiye warkii aan kaaga soo guriyey ma wada socdaa mise way kala tageen nafs alqadiya wey culummadu waa mutabiciin lilaima alkibaar iyo ulmadii ka horeysay adiladaasay raacahayaan niman laakiin ay shubha gashay shubhat lirjaa wاtajahum wاlictizaal reer wax reer xumay o dhan iskugu tegay xaggana salafiye ismoodahaya ayaa nin saxan xagxaganaya masalada sigideedaad alfarqu bayna qiyaami اlxujati wa fahmi اlxuja sheekh maxamed abdihaba wuxuu yidhaahdaa kitaabka qur-aanka ninkii maqla ama adilada iyo aayadaha diineed ruuxii maqla iyo axaadiista maqla xujadii way ku quntay yuusan fahminbe xujadii way kugu quntay haddaad doonta hee halkaaba yaysan kugu dhaafin wadaadda waxay dhaheen wadaadku wixiise waa li weeye kataani baa kamid ragga sheekha hawshaa ku dhibay culummada ku naqdiyey kuna caraatamay waxay kala qaadaan ima dacwa najdiya qiyaam اlxuja iyo fahm اlxuja qiyaam اlxuja saddex shardi baa loo shardiya aynu soo maray inzaal اlkutub wa irsaal اrusul iyo tamakun اlcibaadi min alwusuuli ila اlxujaji sharciya saddexdaa qodob basa weeye masaladan waa inay tahay he mas'ala daahira macluumina diin bidamajaliyada ee mxuu ahay usuusha ah saddexdaa qodob bay shardiyaan laakiin masaladu markay khafiya tahay waxay shardiyaan fahm irsaal rusul wainzaal kutub watamakun cibaadi min alcilmi biha waxay kusii darayaan iyo inuu weliba ruuxu fahmo masaa'ilka khafiga lama tagfiiriyo ila almucaanid ruux intuu fahmay diintii ka santaagoo la keri waaye baa la takfiiriya masaa'ilka khafiga ah haddiiba takfiir galo weeye meesha ayada ah faham baa shardi ah walaa yukafaru ila almucaanid laakiin wاlmucaanidu wاlmuta'awilu wagayr اlmuta'awil baabka saas u kale yahay lanna ta hore waxaa weeye qiyaam اlxuja la shardiyaa minda dambena waxaa la shardiyaa fahm اlxuja masaailku ha idin kala baxeen insha allahu tacaala nuquul yar yaroo ku saabsan ima dacwa najdi horta aan sardiya kadibna aan wadaadihii kale waxay dheheen aan u fiirino shaykhulislaam maxamed cabdillah wuxuu yidhi markuu qadiyadda ka hadlahayay yaa wuxuu yidhi raxmat اllahi tacaala calayh fain kaana almucayanu laa yukafar ila ida qaamat calayhi اlxuja famin almacluumi ana qiyaamaha laysa macnaahu an yafhama kalaam اllahi warasuulahu e, mila fahmi warasuulihi milu fahmi abi bakr radi allahu tacaala canhu bal ida balagahu kalaam اllahi warasuulih wakhalaa min shayin yucdaru bihi fahwa kaafir kama kaana alkufaaru kuluhum تquم عlayهm الxujaة bالqur'an maca qowli اllahi subxaanaه و tacalى wjacalna clى quluubihim akinة an yafqahuuhu am taxsabu ana akarhm yasmacuuna aw yacqiluun in hm ila kalancaami bal hm adlu sabiila ayagoo sidaa laga yidhi oo khabar maafisha oo quful ku jaban yahay oo dameera meel fadhiya xagga dabinimada yaa ilahay wuxuu leey xujada waa idinku quntay la soca hadda in hm ilaa kalancaami bal hm adlu sabiila xujadu ma ku qunta mise maya xujadu way ku quntay maxaa nebi maxamed baa la soo diray kitaab qur la soo dejiyey luqada lagu hadlahayana hee way garanhayaan afjayniis lagulama hadlin waa lagula hadlay bilisaanin carabiyin mubiin warkaasoo intaa ma ah laakiin inay fahmaan shari ma ah hawaa inaad fahantaan wa qowlihi tacaala ina shara dawaabi cinda allahi sumu lbukmu ladiina laa yacqiluun hadalkaas yaan khaldana waxaa hadalkaa waxaa iskale mxuu ahaayey alimaam cabdlaiif cabdlaiif baa iskale iyo wadaadkii ahaa iyo wadaadkii cabdalla bain baa iskale hadalkiisa sheekhu waan idin siin doonaa maraajadeeda waida kaana kalaamu shaykhi laysa fi shir cafwan cafwan waa shacaabduha baa iskale hadalka bixuruufihi wida kaana kalaamu shaykhi shaykaas ujeeda waa ibnu taymiya waida kaana kalaamu shaykhi laysa fi shirki waridati bal fi lmasaa'il sawaaء kanat min alusuuli aw اlfuruuc soo ma ujeedid masaailka juزga waxay noqon karaan cinda in cabdiwahaab maxay noqon karaan furuuc iyo usuul salafku la socdaa ee muctilo lama socdo masaa'ilka juز'iyaadka ah caqiiday noqon karaan waxay noqon karaan fiqiyaad iyo camaliyaad kitaabka addurar saniya mujaladka tobnaad safxada sagaashan iyo afar iyo isla mujaladkaas saxbada lixdan iyo sagaalaad buu ku fifaayo usha ayada ku fifaayo sharax dheeraad oo risaalo dhan oo ku saabsan alfarqu bayna qiyaami alxujati wa fahmi alxuja iyo culummadu waxay ka qabaan waxaad ka muraajaciin kartaa isla mujaladka tobnaad saddex boqol iyo lixdan ilaa saddex boqol toddobaatan iyo shan baxdi nafiisa ku jira oonan wahaabiyada qaarkood aanan ku aragba waxaa iska leshay cabdalla ibn cabdiraxmaan abaabatiin nin culus weeye ayib muraajice halka ayada ah waxaad u baahan karta akhriyi kartaa sharax dheero asnaafusha ku saabsan uu leeyahay sheekh cabdalla ibn ibraahim cafwan sheekh cabdalla iyo ibraahim ibnay asheekh cabdilatiif iyo sheekh sulaam ibnu samxaan asna tafriiqa way leeyihiin kitaabka addurar saniya majaladka tobnaad afar boqol iyo soddon ilaa afar boqol soddon iyo saddex risaalo khaasa ayaa waxaa ka qoray nin muxaqiq oo sheekhu awuu u yaho la yidhaha isxaaq ibni cabdiraxmaan ibni xasan ali sheykh waa risaalo matbuuca maxaa magaceeda takfiiru lmucayani wاlfarqu bayna qiyaami اlxujati wa fahmi اlxuja matbuuca way akhriya ayib sheekh cabdilatiif oo muxaqiqiinta najdiinta lagu tiriyo hadal uu leeyahy qiimo badan aan ku khatimo warka wayanbagii an yuclama alfarqu bayna qiyaami اlxujati wa fahmi اlxuja faman balagatu dacwaة الrusuli fqad qaamat calayhi اlxuja ida kana clى wajhin yumkinu macahu اlcilmu wlaa yushtarط fi qiyaami اlxujati an yafhama can اllahi warasuulihi ma yafhamhu ahlu اliimaani wاlqabuuli wاlinqiyaad lima jaءa bih الrasuul fafham hada yakshif canka shubahaatin kaiiratin fi masأlaةi qiyaami اlxuja buu ku yidhi hawsha kale fahm haddii laakiin aad gabi dhacdo minhaaj الtaأsiisi wالtaqdiis fi kashfi shubahaati daawuud ibn jarjiis sabxada laba boqol toban iyo lix baad ka muraajacayn kartaa laabudda marka waa in la kala fahmo farqiga udhexeeya bayna fahmi اlxujati wa qiyaami اlxuja fahmiga meel baa la shardiyaa qiyaam اlxujana meel baa la shardiyaa kulu man fahima اlxuja faqad qaamat alxujatu calayh laakin kulu man qaamat calayh اlxuja qad la yafham اlxuja waad kala fahanteen bay la tahay nin walbuu xujada fahmay faqad qaamat calayh اlxuja laakiin nin walbo xujada aan fahmin ma dhihi karo xujadu maysan ku qumin adoo xujadu ay kugu quntay oy kugu oogantay oo qiil la-aan oo gar la-aanaya haddana waxaad noqon kartaa mid aan xujadii fahmin nuquushaas iyo qaabka ay u hadleen culummadu waa sida ay culummadu qabaan sidaas waxaan ka soo guurinay aimadii hadaay aan ka soo guuriyay naqligoodii baa kugu filan waxaad dib u muraajacayn kartaa miisaan اlusuul fi nataa'ij اlcuquul mujaladka koobaad kitaabkii haddaynu soo maray ee sheekh usaam ibn taymi quusi kala qaadaysay muknada wax ku xidhaysay markuu masaa'ilka daqiiqa ah marayana faham buu sheekh ku xidhaa sidoo kale sheekhu wuxuu leeyahay markuu marayo indaarka wuxuu leeyahay falindaaru liman balagahu اlqur'aanu bilafdihi aw macnaah marka le xuja kugu qumaysa in qur wadaad yaqaano kuu tafsiira shardi ma aha qur-aankii macnihiisi sheego xujada kugu quntay ilaahay wuxuu yidhi oy culimmadu noo sheegeen waxa waxa inuu xaaraan yahay xujada kugu quntay leanna waxaan kuu sheegay macnahay qur-aanka tafsiirka ma aqaano Eh, carabigana ma aqaan laakiin macanihii carabiga wadaadiya caddeeyeen intii baan kuusii dhiibahaya xujada waa kugu qumaysa sheekhu wuxuu ihi falindaaru liman balagahu lqur'aanu bilafdihi aw macnaah faidaa balagat اrisaalatu biwaasitatin aw bigayri waasita qaamat calayhi اlxujatu wanqaaca cuduruhu sharxu lcumda min kitaab salaam jaladka labaad konton ko wadaadka la yidhaahdo sancaani wuxuu leeyahay war waxaa isku waafaqay ee ummaddu ka hadleen le xuja ku qunta waxaa weeye waa tamakunka waxaan looga jeedaa marka fahamka laga hadlaayo waa inaad luqada carbeed fahmayso wuxuu yidhi sheekhu marka hawshaa ka hadlaayay inaan ka soo boodaan u malaynaya hawsha iyada waxaad ka muraajacin kartaan laakiin eh, kitaabka eh, xashi dawi nahaar mujaladka afraad cafwan mujaladka toddobaad sabxada boqol afartan iyo ko waad ugu laaban kartaan <clears throat> tii haddaan soo guurinayna ina alcilma hayru muctabar waa inaga soo maray qadaayaadkaas intaasaynu kaga tegaynaa waa idin siiyey maraajicdii ay aima dacwa najdiya ku kala qaadahayeen bayna qiyaami اlxujati wa fahmi اlxuja qiyaam اlxuja masaa'ilka daahirka ah ayaa loo shardiyaa fahmu اlxujana waxaa loo shardiya masaa'ilka khafiga ah masaa'ilka daahirka mucaanid iyo jaahil iyo mutaawil iyo hayr mutaawil waa lagu takfiirin kuwa khafigaana laa yukafir ila almucaanid bimacnaa tusaale gaaban ninkii yidhi salaadu waajib ma aha oo masala daahir isagoo jaahilanu takfiirinayna hadduusan ahayn qolyihii lasoo reebay laakiin hadduu yidhahda matalan hadduu matalan yidhaahdo bintu sulbi muxuu ahaaye bintu libni sudus qaadan mayso maca bintu sulbi miyaan takfirinaynaa lama takfirinayo sooma laakiin markii loo sharxo oo xadiidkii loo sheego oo ijmaaci muslimiinta loo sheego oo hawsha loo caddeeyo oo yidha waan fahmay haddana waan fahmay laakiin yeeli maayo markaasaan lena waad maqan tahay leanna masala daqiiq culuman baa fahmi kara warka waad fahanteen bay laakiin tan hore ee salaada wujuubkeedii iyo dhaxalku inuu sharci yahay iyo howlahaas rag iyo dumarna inaysan dhaxalka ku sinayn ah masaa'ilka waa masaa'il macluum min bidaruura masaladii sideedaad aan u gudbay ila tahay mise waa waa sagaalaad soo maaha masaladii sideedaad sagaalaad aan u gudbo waa taqsiimu daari ilaa daari kufrin wa daari islaamin aima dacwa najdiya meeshan aad baa loogu eedeeyey oo waxaa lagu eedeeyo lagu galay dowla alcuhmaaniya alturkiya yo waxay dhaheen dowladdaas cumaaniyada alkhilaafa alislaamiya alcariiqa alcimlaaqa almutanaamiyat alatraaf ad u taqaanaane ay qoraxdu aysan ka dhici karin ilaa raashka iyo namse iyo ostria iyo serbiya iyo adduunkao dhan baa inay la wareegto ku sigatay reer yurub oo dhan baa liqi gaadhay caalamu islaami intiiskale iska badaayay dowladda ayadaa waagi dambe markay aima dacwa najdiya ogaadeen inay mushrikiin hayaan shirkina ay ku milqan yihiin asagana ay ka diin dhigan hayaan waagi dambena haddana qaanuunkii wadcig ahaa ee suwaysar <clears throat> ay ka soo qaateen alqanuun alwadci aljinaa'i suwaysiri bay waagii dambe qaateen <clears throat> suldaan alqanuun ninkii la odhan jiray baana bilaabay waxay dhaheen laba manaad bay dowla cumaaniya gaala ku tahay cabdulatiif oo lagu tiri ragga aada isu dhowra fasaa'ilkana daqiiqa ku ah yaa wuxuu ihi tilka اdowla اlkaafiraة اlfaajira akhriga kitaabkiisa cuyuun rasaa'il eh, waad garanaysaan bay la tahay iyo cuyuun اlmasaa'il idan way xukumeen dowladda inay dowla kaafira tahay diyaarteeduna ay tahay diyaaru kufrin wa shirkin wa xarbin laba ciladood laba manaad bayna u cuskadeen manaadka koobaad waa ama cibaadat اlawthaani ama cibaadaة غayr اllah min alwliyaa wa ahli اlqubur ilaahay khayrkii oo awliye iyo ahlu qaabuur iyo amwaad ayay rajeeyeenoo togaanoo baryaanoo istikaaoodaan shirkiga asagana way ku dagaalamanoo way ka diin dhigtaan ahlu tawxiidkana way la dagaalamaan oo way baabeeyaan waa manaad manaadka labaad taxkiimu alqawaaniin alwadciya almukhaalifa lisharci illah labadaa qodob bay dowladu kaafira ku tahay bay yidhaahdeen wadaadaha kale iska suufiyada iyo islaaxa iyo hubucaas ka hadli maayee niman salafiye sheeganaya salafiyat alasmaai wa sifaat baa baryahan dambe jireen ma ogtahay salafi buu lakin wuxuu salafi ku yahay alasmaa wasifaat almuhim yaa culummadii damcay inay hadda qodqodaan oy mxuu ahay waxaan jiran ku sheegen waxay dhaheen waa quluwi wa hada gaayat ma yakuun min alquluw hada israafun fi lquluwi hada caynu dulmi licibaad illaah iyo war aan malagi galaybuu daldalay wadaadkii kataani ah wuxuuna in dowla cumaaniya oo serbiya la dagaalamaysa oo halkaa ruushka la dagaalamaysa oo xagga ku jirta oo agga waday wahaabiyo idinkoon weligiin gaal asli aan xabad ku ridin inaad nimankii gaalaja la gaabshay ee aljaamica alislaamiya ahaa ee hawski la harsanhayay maradii weynayd ah aad takfiirisaan suuragal maha aad ba uga dagaalamay laakiin wadaadku waxaa la yidhi doqontu xadhga lagu lahaa iyada xaglaha ku sidatee wadaadku dhibka haysta waxaa weye labada manaadba inay saxyin wuu yahay dawla cumaaniya ilaahay khayrkii inay baryi jireen oo shirkiga ay difaaci jireen oo qubuurta ay istikaaoon jireen oo haddana ku dagaalama kana wuu ogolyahay qaanuun wadci waagdama inay qaatanna waa ogolyahay lakin wuxuu leeyahay yaan la xukumin hawshan dhibkan waa jira labada manaadna wahabiyo waa runtiino waa gar laakiin takfiirka hasaarina ka daaye yani waa hawl aad iyo aad loola yaabo wey waxaan leenahay hawshaa waa khalad ayib wadaadahana ku gar bal waa khata qaatila oo manhaji ah haddaad ogolaatay sababkii iyo ciladii iyo manaadkii in la helay xukumkii waa in lagu dhejiyo musababki waa in la saaro ayib wadaadku wuxuu leey maanici baa jiro maanicu tawiili waljahli hawshu hadday u soo laabatay taxqiiqu lmanaad maxaad wadaadaha quliga ugu sheegtay waa fashal hawshu waxay usoo laabatay taxqiiqu lmanaad nimankan kufrigii sababkii waa ku dhaceen laakiin manaadkii shuruudiisii iyo mawaanicdiisii oo dhan ma oofsaday mise maya baynu isku haynaa waxay ku dhaceen inuu kufriga wadaadku muran kama qabo laakiin wuxuu leeyahay maanic baa jira yaan lagu dhajinin wahaabina waxay dhaheen maanic ma jiro waa in sababka iyo musababka isqabtaan cilladii xukunku waa inay isku dhagaan cilladii macluulku waa inay isla duulaan maxay isku hayaan marka wadaadihii ninkan gaalnimo ku dhacay cudurdaar buule iyo ma laha baashu halkan hadday gaadhaan haddaad tiraad hebel waa qaali iyo waa israaf iyo waa khata waa war khawaarij iyo muctasilo iyo war ahlilbidca wey yacni waxyaabaha adduunka maanta ka jira taasaa ka mid ah waxaan la yaabay oo kale oo wadaadku uu leeyahay hase yeeshee qaanuunku inuu kufri yahay o gaalnimo yahay garanay laakiin mulug waa horu soo bilowday bu qawaaniin ay eh, xukaamta qaarkood wax ku maamulaan culamada muslimiinta ma aysan takfiirin jirin buui kufrigaan bay ka degjiren laakiin ma aysan takfiirin jirin wahada waa iftiraa cala alumma alislaamiya waxaan leenahay marka sa hawshu iskaga caddaato waxaa kuu baneeyey inaad aima dacwa najida ku tiraado waa hulaad iyo waa musrifiin fi takfiir muxuu yahay adoo salimay taxaquq lmanaad ama adoo sallimay sababka in la helay haddaad doonto sababka agtada yuusan taanba ka noqoninoo maanic baa jira aad dhaadidi baan isku haynaa iskuma hayno ruux lagu takfiriyey dembi aan kufri ahayn hadday hadda kataaniya najdiin isku hayn lahaayeen najdiin ummadda waxay ku takfirinayaan khamre la cabe iyo zina iyo been la sheega iyo xan iyo xatooye iyo waxaan dhihi najdiin waxay galeen khawaarij bay u galeen baan dhihi laakiin wuxuu ogol yahay inuu kufri iyo gaalnimo yahay yaa wuxuu le ninka ku dhac cudurdaar buu leeyahay yaan la takfirin wadaadkii yidhi maya cudurdaar maya waa gaal wuxuu ihi waxaa tahay haali fi takfiir waa madhab cid qabta uusan jirin ilaa ahlulbidac wاducafaa'i wاlmajaahil dad noocaas unbaa qaba mar haddaynu isku hayno alijtihaad fii taxqiiqi اlmanaad waa masala khilaaf saa'iqa ka furan yahay ahlucilmiguna ayhee ku kala tegi karaan xataa asxaab almadhab alwaaxid ba isku khilaafi kara xataa iyaga najdiin baa isku khilaafi kara khilaaf saa'iqa oo ninka mujtahidka iyo caalimka aan lagu eedayn karin oon lagu dhaleecayn karin oon lagu caayi karin bar lagu xidhinoo weliba lagu jeclaan masaa'il aan lagu naqdin weeyaan marka khilaaf farci ah oo fiqi ah oo ku saabsan tansiil axkaami cala alwaqaa'ic oo laisku hay wuxuu ka dhigay hee huluwi huluwi meeshaa lama geliyo wax geliyana ma jiro ilaa bacdu haaulaa'i asalafiyati fi lasmaai wasifaat miyaysan saxaabadu ku xukumin diyaartii reer bani xaniifa ee musaylimat lkadaab uu joogay ayagoo islaamka u nasab sheegan oo soomi oo salaadi oo weliba aaminsan nebi maxamed inuu rasuul ilaahay yahay oo xaq ah xagganna aaminsan musaylimatulkadaabna inuu rasuul yahay oo weliba aadaamahayo markay aadaamahayaan waxay odhan jireen wa ashhadu anna muxammadan wa musaylamata rasuul allah laba rasuul bay ku aadaami jireen sheekhu islaam ibnu taymiya soo guuriye weliba qur-aanka aad akhridaan way akhrigi jireenoo way ku cibaadaysan jireen mid uu dejiyey musaylamana musaylimana way wateen weliba sheikhulislaam wuxuu yidhi ma aysan ku dhicin wax shirki ah fii cibaadat illaah laakiin waxay ku dhaceen alsl athani bay dumiyeen asludiin soo laba rugni ma ahayn ifraad ullaahi bilcibaadati subxaanahu wa tacaala iyo mutaabacaة rasuul ama aliimaanu birisaalati والnubuwa asalkan labaad bay dumeeyeen oo tashriik bay ka ogolaadeen nebi maxamed in lala wadaago nabinimada ka waran ninkii ogolaaday in ilaahay lala wadaago ilaahnimada day saxaabadu takfiiriyeen ninkii yidhi nebi maxamed rasuulnimada waa lala wadaago keligii maaha bay saxaabadu weerar ku qaadeen baabi'iyo inay kuna jahaadeen xoolooda inay haniimaysteen dumarkooda inay qafaasheen iyo carruurtooda iyo waxoodiiba ka war ninka maanta le awliya allaay adeeg alliy allow ambiyaashow awliya allaay ilbiyala keen ninkan muxuu ogolaaday ilaahay inuu cibaado mudan yahay awliyaduna hee ay cibaado mudan tahay ninkanna asalkii koowaad buu dumiyey asalka rususha ninka dumiya iyo kii alla khuseeyey ka dumiye keebaa daran subxaan allah misku midbaa ilaahay oo dhan ruuxa dafira iyo ruuxa ogolaada u shariigeela keebaa daran kufrigu iyo gaalnimadu iyadaa kala waaweyn waxay dhan somaali naaruhu e eh? way kala subxaanlaystaa naaraha kala subxaanlaysta ilaahay subxaana wa tacaala jiridiisa iyo inuu jiro xayun daa'im uu yahay ninka ogol laakiin shariig yeelahaya marka cibaado la gaadho iyo ninka dafirsan ee mucailkae jaaxidkae mulxidka ah cinda ahlicilmi isku gaalnimo ma aha ninkii rasuulka ku gaaloobayay hawshiisii iyo ninkii alla ku gaaloobay mashruuciisina ta'allaa daran tusaale gaaban nabiga ruuxa dafira iyo ruuxa ku xadgudba nabiga keebaa gaalnimo weyn ka dafira ninka waxba u ogolaadaba laakiin dafiraad buu la yimid wuxuu la yimid xadgudub baan ujeedaa hawlahaas ku khaldina almihim saxaabadu ree bani xaniifa diyaartoodii yambuuc ilaa dhulkay deganaayeen waxay ku xukumeen daaru kufrin maca intisaabin lilslaami waliddiin fuqahaa lmuslimiin diyaartii reer bani cumayd dowla faatimiin nimankaad u taqaaneen waxay ku xukumeen inay tahay daaru kufrin waridda bal shaekhulislaam wuxuu soo guuriyey culammadoo dhan ba inay sidaa ku tageen wuxuu yihi sheekhu baqiyat albilaadu almisriyatu muddata dowlatihim naxwa miatay sana qad inطafa'a nuuru اlislaami wاliimaani xataa qaalat alculamaau fiiha culamada muslimiintu ilah ka yidhahdeen inaha kaanat daara riddatin wa nifaaqin kadaari musaylamat اlkadaab majmuuc اlfataawa majalka soddon iyo shanaad boqol soddon iyo sagaal ka fiiri daartii fadhiyiin iyo cubaydiyiin wax isku waafaqeen inay tahay daaru ridda xataa ma aha daaru he kufrin asli waa daaru riddatin wa nifaaq waxay la mid tahay daartii musaylamat اlkadaab iyo aswad alcansi iyo tulixat alasad ila aakhirih maxaa yeele daartu iyo wadanku iyo bilaaddu waxaa loo tiiriyaa cinda ahlilcilmi kolba awoodda ka talisa awoodda ka talisa hadday muslimo tahay waa daaru islaamin awoodda ka talisa hadday murtadiin iyo munaafiqiin iyo mulxidiin iyo gaala yihiinna waa daaru kufrin wuxuu leeyahay alimaam aljasaas ina xukma addaari inama yatacallaqu biاlظuhuuri wاlhalabati waijraءi xukmi اddiini biha wla macna lictibaari baqaءi dimiyin aw muslimi aamina clى nafsi lأna almuslima qad yأmanu fi daari اlxarbi walaa yaslubhu dalika xukma daari اlxarb walaa yuujibu an yakuna min daari اlإslaam sharxu mukhtasar axaawi majaladka toddobaad laba boqol tobaniyo shan ilaa laba wuxuu leeyahay daarta xukumkeeda wuxuu raacaa kolba ruuxa ka taliya ku adag iyo xukumka ka fulahayee ka dhex soconaya ummadda lagu maamulayo hadduu meesha gaal ka taliyo xukum kufrina uu ku maamulayo waxaan leena waa kufrin muhiimadduna waxaa weeye in ay ardadu fahmaan baa muhiim ah bilaadu iyo diyaartu sifa laasima ama qaadato waa sifa caarida sida bini aadamka oo kale xug mar waxaad noqon munaafiq ciyaadan bilah mar waxaad tahay kaafir mar waxaad tahay muslim mar waxaad tahay faasiq mar waxaad tahay mumin saalixo barri taqi ah kolba xaaladaad ku sugan tahay baad ku qiimaysan tahay adigoo cabdulaahi lagu yidhaahdo yaa laga yaabaa toban sano gudahood inaad kala qaato intaasoo shaadh oo diineed ama urur ama ay kugu dhacaan intaasoo sumadood oo dhab ah diyaartuna waa sidoo kale culamadu waxay ku ijmaaceen maka oo beytullaahi alxaraam aad ogtihiin ilaa uu nabigu furinhaya sanadkii sideed inay tahay inay ahayd daaru kufrin wa xarbin maka maxay ahayd waa albaled alxaraam soo maaha xaraman aaminan ilaa nabigu uu fatxu laga furta maxay ahayd daaru kufrin wa xarbin biijmac ahlicilm waxaa ku noolaa muslimiin mustadcafiina la soco hadda ma aysan waayeen mus mustadca ku nool intii nabiga lasoo diray baynu ka hadlaynaa muslimiinta dhex joogay macno male maxay waa niman qoota lagaga taagan yahay oo waryahahe lale laga adag yahay laakiin yaa ka taliya maqaawir iyo micweyn mushrikiina ka taliya xukumka daarto markuu nabigu furto waxay isu bedeshay ayadoo sideeda oo guryaheedii isbedelinba waxaa isbedelay magacii xukumkay qaadanayso diyaartu waa dadkoo kale ma aha xukum culum waxay sheegeen keliya saddexdan masjid masjid اlxaraam iyo masjid annabowi iyo masjid اlaqsaba waxay leeyihiin xurma laazima ah, laa tabadel masaajidda intooda kale sida raajaxa ah xataa xukunkooda ma laazim masjidku hadda intuu fiican yahay tawxiidka laga faafinee waa masjid wanaagsan oo muxtarama ah. haddii khamrana lagu cabo shirkan laga faafiyo wuxuu isbedelaya kaniisad masaajidda idinku aad dhisateen oo dhan xugum laazima ma qaataan waxay ku xugum yihiin hawsha lagu qabanayo warkasoo sida ma aha laakiin saddexdaa masjidee waaweyn waxay leeyihiin xurma laazima fi ayaami aljaahiliyati wa ayaami alislaam warka waa inaad fahantaan muhim jiddan wey masaajidda inteeda kale iyo bilaadda iyo diyaarta iyo dadkuba waxay ku qiimaysan yihiin xaaladda golba ay ku sugan yihiin hal naqli markaan akhriya sheikhulislaam kadibna aan iskaga tago wuxuu yidhi sheekhu wa kownu ardi daara kufrin wa daara iimaanin aw daara faasiqina laysat sifatan laasimatan laha bal hiya sifatun caaridatun bixasabi sukaaniha fakulu ardin sakanaha almuslimuun sukaanuha almu'minuun almuttaquun fahiya daaru wliyaa illahi fi dalika alwaqti wa kullu ardin eh, sukaanuha alkufaaru fahiya daaru kufrin fi dalika alwaqti wa kullu ardin sukaanuha alfusaaqu fahiya daaru fusuqin fi dalika alwaqti fain sakanaha سكنها غير ما ذكرنا وتبدلت بغيرهم فهي دارهم وكذلك المسجد إذا تبدل بخمارة أو صار دار فسق أو دار ظلم أو كنيسة يشرك فيها بالله كان بحسب سكانه وكذلك دار الخمر والفسوق والنحو إذا جعلت مسجدا يعبد الله فيه عز وجل كان بحسب ذلك meel shaleemo oo weyn oo ilaahay mxuua lagu tunto oo kalaaba haddaan intaan qabanno oon dhaqnoon habayna masjid ka dhigon laga aadaamo lagu tukado maxay isu bedeshay shaleemadii waxay isku bedeshay masaajid kaniisad baan iibsanay waan habaynay sawrii baan ka qaadnay waxbaan waan nashnaashnay aadaan baa ka baxay maxaan leenahay waa masjid oo sheekhu kaniisad bay ahayd kaniisadnimadu waxa ma ahayn sifa laazima ma ahayn ee waxay sifa caarida ban ban ilaahay dhalo oo fiican buu ahay nimankanaa kharibay oo wax ku waxeeyey wixii baan ka zuulinay alaab fiican baan ku camiray idan alaabtan dambe fiican bay qaadanaysaa xukumkeeda warku waa sidaas weligin ha khaldamina kuwa agtaa kule wuxuu qabaa wadaadkan wax waalan weeye wuxuu qabaa maka inay daaro kufrin tahay caambaa loo dhiibi intaa markaasu isagoo xugsoo geli ganan oo indhaha caddaynaya abuurinaya kusoo gelaya waxaan soo xusuustay waxaan soo xusuustay alimaam abu cabdillaah wadaadkii la odhan jiray muxuu ahaa eh, ibnu tabbaan yaa maalin su-aal la weydiiyey markaase alijtimaacu fii qiraa'ati اlqur'aan ma sunna mise waa bidca le in laisu yimaado la subciyo ma sunna mise waa bidca layidhi xuri waa bidco wadaadii sahiyen baa waa bidca ahaa maalig baa sida bidca ah war ma maqlaysaan caamadii buu la hadlay inaad kitaabki ilaahay qur la akriyo u wadaadku waa qabta wadaadka ya allah waa ku way caydhsadeen ilaa gurigiis ku soo wuxuu uhi war sheeg waxaan idhi ifahma maya soo qur-aanka ma adhin waa bidco guri baa lagu qufulay wadaadka yani waxa wy caamada haddii waxaa jira intii loo dhiibo lagugu sii daayo beer bisil kaaga kici maaya marka waxaa weeye war diyaartu iyo bilaadu kolba cidda ku nool magacay wadato beledkuna qaadanaya warka waa sidaasa ilata inaad fahatee shakhsadkiisu waa dheeraan laakiin ahan bay ahayd miyaanidin siiya marjiciisi aan hadalkaana dhammaynin wakadalika arajulu الsaalixu yasiru faasiqan wاlkaafiru yasiru mu'minan wاlmu'minu yasiru kaafiran aw naxwa dalika kulu bixasabi intiqaali اlaxwaali min xaal ilaa xaal majmuuc اlfataawa majalka sideed iyo tobnaad laba boqol sideetan iyo kow baad ka fiirin kartaa hadal ka qiimo badan baa jiro oo mujaladka labaad ah sabxada afar boqol afartan iyo afar muxuu yidhi sheekhu wاlbiqaacu wاlbiqaacu tatagayaru axkaamuha bitagayuri axwaali ahliha so war cad ma aha war goobuhu way isbedelayaan goobuhu iyo makaanada iyo meelaha way isbedelayaan kolba dadka degan xukunkoodii bayna qaadanayaan faqad takuunu lbuqcatu daara kufrin ida kaana ahluha kufaara uma tasiru daara islaamin ida aslama ahluha kama kaanat makatu sharafaha allahu fii awali اlmri daara kufrin waxarbin wqaala allahu tacaala fiiha wakayi min qaryatin hiya ashadu quwatan min qaryatika alatii akhrajatka ahlaknaahum falaa naasira lahum وxuu hi ثuma لما فتح النبي صارت دار إسلام isbedشhay kaar cusub bay qaadatay وهي في نفسها أم القرى وأحب الأرض إلى الlahi buu sheekhu ku leeyahay waa isla mako وأحب الأرض إلى الlahi bayna tahay xataa xilliga ay gaaladu haysteen laakiin magacay qadaan waa maxay daaro kufrin wuxuu yihi sheekhu hadal dheer kadib wa hada aslun yajibu an yucraf asalkan wuxuu waa asal ay muhiimtahay inaad ogaataan oo la ogaado haddii kale caamba ka faracalan faina albalada qad tuxmadu aw tudamu fi bacdi alawqaati lixaali ahlihi uma yatagayaru xaalu ahlihi fayatagayar fiihim alxukmu id ilmadxu wاldamu wاlthawaabu wاlciqaabu inama yataratabu cala aliimaani wاlcamal الصaalixi aw cala didi dalika min alkufri wاlfusuq wاlcisyaan mujaladka waa idin si ila tahay hadal dheer oo kaleo qiimaba mujaladka sideed tobnaad laba boqol sideetan afar wuxuu yidhi faaxwaalu lbilaadi ka axwaali lcibaad axwaal cibaad hadal dheer weeye fayakuunu rajulu taaratan musliman wa taaratan kaafiran wa taaratan muminan wa taaratan munaafiqan wa taaratan baran taqiyan wa taaratan faasiqan wa taaratan faajiran shaqiya wahakada almasaakinu bixasabi sukaaniha yani wax intaa ka badan ma wadi kari aan gebagabeeyo warka majmuuc fataawa mujaladka naad sabxada muhimadu waa maxay sukaankii iyo dadkii deganaa arlaa'igii dowla cumaaniya ay ka talinaysay xukumkaysiga najdiyiin inay mushrikiin ayagu yihiin bayse horta siiyeen shacabkii dowladdii cumaaniyiin ee ka talinaysay dhulkaasi waxay dhaheen waa mushrikuun limanaatayn shirku tashriica way ku jiraan shirku اlcibaadati wa cibaadati اlwliyaai ahlqubuurna way ku jiraan labadaasay mushrikiin ku yihiin ayagu hadday mushrikiin iyo murtadiin iyo gaali iyo kafaro noqdeen beledkay ka taliyaan ay ku korkaajaanna waxaa weeye waa daaru kufrin najdiyiin qaacido banaanka taallay ku socdaan waxaad kala niqaashtaa tabar hayso kala niqaashtaa waxay ku dhaceen gaalnimo ahayn oo waxay ku dhaceen uusan shirki ahayn ayaguna aysan mushrikiin iyo kafariyo murtadiin ahayn markaa kadib ka niqaash daartu inay daaru islaam tahay ama tahay daaru kufri laakiin adoo sallimahaya waxay ku dhaceen cumaaniyi inuu kufriya shirkiya akbara inaad xukumkii la saaray ayaga ama beledkoodii iyo wadankoodii la saaray aad ka muran tahay waa caqlidaro iyo aqoon daro wey inaad ifahanteen bay la tahay haddii aad leedahay diyaarta daaru kufriga uun asliga unbaa daaru kufri isku ogaaye dad islaam sheeganaya kufri kastoy ku dhacaan beledkaay ka taliyaan daaru kufri lama dhihi karo xanafiye aan ka hadlina waxay yidhaahdeen warkaani war aad u qiimo badan wey warka xanafiye dhegaysta alimaam abu isxaaq ibraahim bn ismaaciil alsafaar albukhaariyu wuxuu yihi ina daar alislaami daaru liimaan daaru lislaam haddaad maqasho waa waddanka iimaanka islaan iyo iimaan midkii la idlaaqaba kii kale ee eh, hoostuu kaga naban yahay weeye maxaan saa u nidhi buui liana alghaaliba fiihim ahlu sunnati waljamaca daaru lislaam waxaa qaalib u ah weeye ahlu sunna waljamaca waman kaana fiihim yuxkamu biannahu muslim wadanka islaamka ruuxa ku nool een gaalnimo lagu ogeyn maxaynu xukumaynaa inuu muslim yahay walaa yajuusu listibxaau can baطinihi ilaa man curifat bidcatuhu biyaqiinin in la qodqodan ma bannaana buui ilaa aan gaalnimo ku ogaan ruuxan mooyee ruuxii astaan islaam baa ka muuqata waddan islaam buu joogaa laguma dirsan ha qodqodin allaahuma inaad gaalnimo ku aragta mooyeen warkaa meel buu sheekhu dhigay wa kullu daarin kaanat alhalabatu fiiha liahli اlictizaal daartii muctasila ka taliyaan buuhi ka caskari mukram waa meelay markaa ay haysteen aw buqcatin halaba calayha alkhawaariju ama meeshay khawaarij ka taliyaan ka jibaali cumaan meesha hadda qolyahan ibaadiyada joogaan warasaatiiqi sajistan waa kaabul iyo mxuu ahay halkaa afghanistan buu aaday rasaatiiq waa jamcu rastaq waana gobolka gobollada aw halaba calayha madhabu lqaraamita cubaydiyiin baa qabsaday cubaydiyiin qaraamidadu waa kasii daran cubaydiyiinta laakiin waa un mulxidiin kale wey mila hajar waa qatar hajar qatar baa loo yaqaan dhulka hadda qatar u taqaanaan baa hajar la yidhahda walqaahira iyo kuwa qaahira faadumi hadduu soo galay cubaydiin hadduu taabtay walqaahira calaa baabi misra oo misra ka taliya maxaan dhahaynaa bur intaaso dhan gobolkay muctazila ka taliyaan oy khawaarij ka taliyaan oo ay ka taliyaan yaa kale qaraamito ay ka taliso oo cubaydiyiin iyo faatimiyiin iyo malaaxidoo dhan iskugu jira wuxuu waan fiirinaynaa gobolkaas ahlu sunnaha iyo muslimiinta jooga ee dhabta aanu eegaynaa ma niman madax bannaan oo awood laba mise waa la haystayaal sida mustadcafiintii reer maka ee muslimiinta ay quraysh u haysatay faida kaana ahlu sunati fiiha mustadcafiina laa yumkinuhum اlmuqaamu fiiha ila biikhfaai madhabihim aw calى dimatin aw jizyatin fatilka daaru daaru kufrin xukunka u fiirsaa fuqaha alxanafiya meesha hadday khawaarij sida waa gagaal wadaadku xanafiyadu khawaarijta way takfirinayaan lanna muslimiinto dhan bay takfiriyeen buur muslimiinto dhan ruuxi takfiriyan isagaa gaal ah qasab wey soo maa muslimiinta dunida joogo o dhan ninkii takfiriya ma muslim saafioo fiican baa laga waaya dadka aad tagfiirisa marka asagaa gaalay dheheen muctila agtooda waa ka kafaro maxaa ku yimid qaraamito muranba malaha inay gaala yihin cinda ahli ilcilm waa hawshaad garanaysaa murtadiinta waddamaday ka taliyaan ee axnaaf xukumahayaan ahlu sunnihii iyo khullaskii muslimiinta ku noolaa ma niman awood laho madax bannaanba mise waa la haystayaa hadday la haystayaal yihiin ahlu sunnuhu daartu waa maxay waa daaru kufrin waxaa kaaga daran wuxuu yihi fatilka daaru daaru kufr wayajibu qitaalu ahliha wa kulu man yuujadu fi tilka daari fahwa kaafirun ilaa man dahara alislaam minhu biyaqiin haddii qaacidatu lfuqahaa daarta aad mustadcafka ku tahay ee murtadiin ay ka taliyaan ayaga murtadiinta iyo shacabka meesha jooga oo dhanba waa la dagaalami murtadiin baana laga soo qaadi allaahuma ninkaan ogaana inuu yahay muslim aan oganaba mooye sidaa darteed baa nebi maxamed maka markuu weerarhayay muslimiinta xabad ka duwan muusan dhihin mustadxabiinta ku noolaa lanna lamaba yaqaanaba waa la weeraray waa lagu halgamay yowmulxudaybiya nabigu waa kii laba goor go-aanka qaatay inuu weeraro leannu muslimiinta meesha ku jira astaamo goonio lagu yaqaanaa ma aysan lahayn macluumaynna maysan ahayn daatuna waa daano kufrin khalabada iyo xukunkay qadanaysa markaan dhex qaadayna intibaaxayna seeftu ay shanqarayso ninkan u garanay inuu muslim yahay baan ka leexinaynaa laakiin shacabku waxay qaadanayaan xukma daar bay qaadan waa markaadan daahir uusan jirin xukma daar ruuxa waxaad siin markaadan ku ogeyn islaamnimo ama aadan ku ogeyn kufri haddii daahir uusan jirin xukunka daartu raacahaya waxaa kuu yimid addaaru daaray muslimiin ka taliyan wuxuu ku suri waa daaru islaamin wa iimaan nin walboo ku nool waa muslim lamana qodqodi karo allahuma inay bidca iyo kufriga gaalnimo ka muuqato mooye daartay kafaro iyo murtadiin ka taliyaanna waa daaru kufrin waridda iyo murtadiin ruux walboo joogan in lala dagaalaa waajibo in la dilana waajib wey allahuma in lagu ogaado biislaamin wa sunnatin mooye warkaa wuu ku dhameey waxaa jiri karta daar murakaba waag waxaan moodi jiray daar almurakaba inuu la yimid sheikhulislaam ibnu teymiya waagi dambe waxaan ogaadaa xanafiya inay asalka iska leeyihiin fuqaha sheekhu mualic buu ah marka meelo badan buu ka adeegtaa shaaficiyada iyo xanaabilada iyo maalikiyada waaad ku ark daarta waa laba baad ku arki daaru islaamin waa daaru kufrin dadku siday u yihiin muslim iyo kaafir waladii khalaqakum fa minkum kaafirun wa minkum mumin labadan bay laakiin xan saas ma aha wsh dhici karta in gobol ay iskugu yimaadaan muslimiin iyo gaalo nin nin xukuma usan jirin muslimiintuna ay gooni isku xukumaan ay u shabkaxsadaan gaaladuna ay gooni madax bannaanta nin nin magan u ah ama masla uusan jirin daarta maxay tahay daaru murakaba ama daaru mukhtalida la nin walba waxaad kula xisaabtami wixii kaaga muuqda muslimka islaamkiisaad kula dhaqmi gaalkana gaalnimadiisaad kula dhaqmaysaa daartii buu ka hadlayaa xanafiya maxay yidhaahdeen wa amaa buqcatun fiiha ahlu lislaami wa ahlu lkufri walam yaglib axadu lfariiqayni cala alaakhar aw ijtamaca fiiha ahlu lxaqi wa ahlu lkufri وأمkنa إثاaر المذهب الحق من غyri تقية ولا من غyri cهد وجزية فlا تkون البقعة dاaر كفر ولا dاaر إسلام ولا dاaر فسق daarta sumadlay baa la daarta iyada waa daaraan sumad lahayn waa xukunku hadoo ka hor ku xukumay ibnu taymiya daaru maaridiin oo qolyihii masaakiinta ah iyo hubicii o dhan celceliyeen oo shir lagu qabtay turkiya iyo howlihii ibnu taymiya ku ijtihaada daar buu keenay fiican war hawshan xanafiya iskale asal min usuul xanafiya wayna gar leeyihiin waa xaalo waaqicoo dhici karta wayba dhacdaan mararka qaarkood waxaad ugu laaban kartaa hawsha faahfaahinteeda kitaabka le talkhiisu اladila liqawaacid الtawxiid mujaladka labaad toddoba boqol soddon iyo shan ilaa soddon iyo lix waxaad ka muraajacayn kartaa hawsha faahfaahinteeda diyaarta ku saabsan kitaabka le usuul اddiin cabdqaahir abaqdaadi tamiim alashcari usuul diin sabxada waxaad kaloo fiirin kartaa qaadi abu yacla asnaad diyaarta waa sharxay kitaabkiisa almuctamad fii usuul اdiin abubakr aljasaas axkaamu qur-aanka asaguna hawsha uu soo sharxay wadaadka xanafiga ayuu taabtay wuxuu ihi ina alxukma fi kuli man fi daari اlislaam ina alxukma fi kuli man fi daari اlislaam wa daari اlxarb yatacallaqu biاlacami اlakari duna alakhasi اlaqali war xukumka had iyo goor waxaa la raaxayaa meesha loo badan yahay awoodda u badan tahay diyaartu mar hadday gaala ka taliyaan muslimka dhowrka iyo aqaliyada muslimiinta ictibaar ma laha haddaynu garanayno ictibaar ma laha yani fii xukmi daar baynu ka hadlaynaa haddaynu garanayna xabadda waynu ka duwaynaa haddaan la garanayni way qaadan ilaahay baana aakhara muxuu ahay jannaynaya ayaga annagaa noo dembi dhaafi waa qaacidadii aan ku dhihi jiray weeye alqaatilu mujaahid walmaqtuulu he shahiid maxaad ka leedihiin hadday muslimiin soo duulaan oo daar gaala ka taliyaan ay dhasha dhigtaan oo muslimiin toban ah iyo kun gaal ay dilaan o aysan garanaynin muslimkaa tobankee la dilay muxuu yahay ma shahiid baa mise waa mise waa daalim la dilay waa shahiid kii dilay mujaahid baa mise waa faasiq waa fashilantiin marka maxaa u diidi jirtaan qaacidada qaacidada ayada yidhaha alqaatilu mujaahid walmaqtuulu shahiid maxaad oga cararayseen marka waad fashil hawshaasi ha ku khaldamina waxaad ku aafoobi waa adoo ka warqaba inaad disho taasaa balaayo ah ayib ina alxukma fi kuli man fi daari اlislaami wa daari اlxarbi yatacalaqu bilacami اlakari duna alakhasi اlaqali xataa saara man fi daari اlislaami maxduuran qatluhu maca alcilmi biana fiiha man yastaxiqu اlqatla min murtadin wamulxidin waxarbiyin wman fi daari اlxarbi yustabaxu qatluhu maca ma fiiha min muslimin taajirin aw asiir wakadalika saa'ir اlusuuli cala hada اlminhaaji yujraa xukmuha war saa ku soco bur ha wareerin axkaam alqur'an mujaladka koobaad sagaashan iyo koobaad ka fiirin kartaa shekhulislam ibn taymiya xanafiya ma waafaqsan masama aan in yar ku daro sheekhulislaam ba waxaa la weydiiyey niman layidha asuufiya ah alqalandariya suufiya qalandariya waxay niman ibaaxiyiin oo suufiya musiibo ah salaadaha shanta ma tukadaan ma soomaan xaaraanta iskama daayaan khamrada zinada waxay dhaafi ma jiro wa maca daalika waxay aaminsanaayeen inay gaadheen wacbud rabbaka xataa yaatiika alyaqiin oo ay baaseenba bodi caalim taabta cadaab ma taabto soomaaliya way ka jirta aminkana baaqi bay ku tahay niman noocaasa oo saraha ka dinaahiya oo ula faraqya wata oo wasakh badan oon suufiyadii cibaadada badnaydna aan ahayn kuwii axkaanleyda aan ahayn oo dariiqooyin la odhan jiray hadda goor waa idinka she siddeetan iyo lixdii ayaa waxaa noo yimid sheegi maaya meeshaan joogay ayaa waaa waxaa sheekhaygii iga sheekeeyey in meesha oo u yimid wadaad wata laba gabdhood sheekhiisi asaga sheekhiisi baa oga sheekeeyey wuxuu hi waxaa noo yimid wadaad la yidhi reesii tuladan baa tahay oo laba gabdhood wato oo walaala ah wuu wada qabaa labada gabdhoodba waa laba gabdhood oo walaaloa oo labadii dooda isku xigtay ah iyona mataa ahaayeen qisadu waa horay ahayd adama xusuustaad sheekhii baa la dooday sheekh loodhan jiray leelkase ayay hawshu qabsatay sheekh axmed sadiiq baan annaga nooga sheekeeyey raxmat ullaahi tacaala caleyh marka waxaa la yidhi culimmadiiba waxaa la yidhi waxa uma bannaano waa xaaraane jooji waa gaalnimo diin darro wey wuxuu labada gabdhood midna naftaydaa qabta buuhi midna ruuxdaydaa qabta niman masaakiinoo jahalaad tihiin oo xoogo minhaaj afartii rubca laqbaystay oo nihaayaha iyo tuxfaha ku wareegaystee howlahan waa baxarsitiin ma geli kartaan iskaga baxa maxaa jira war gabadha weyna anaa qaba jismigagiyo naftaydaoo aniga sayid hebel ah gabadhankan ruuxdaa qabta wayasaluunaka can ruux miyaa taqaana iskaga dareera meesha buuri wadaadihii tabar ma hayaan dowladii soomaliya waxba ma qabanayso maxaa la sameeyaa wuxuu ihi sheekhi mubaahala ay la galeen mubaahalo inaan anagu saxanahay in adagu saxanta fanajcal lacnat allaahi cala lkaadibiin bacda alcasr baa la mubaahalooday wadaadkii labada gabdhood watay qoraxdoon dhacin ba carabka soo dhacay aroortii dambana wuu naf baxay wuu go-ay carabki baa dhulka yimid isagoo taagan buu fakada carabki dhulku tegay saacaduu carabka dhul jiida waa nafbaxay waa la xabaabay kadib fuqahada waxay isku qabteen ma ku tukanaa mise bal dhibka aday waxaan oga jeedaa nimanka noocaasi asuufiya alqalandariya nimankaasaa la odhan jiray shaam bay ku badnaayen xaraan bayna asalkooda ka soo jeedeen sheekhulislaam baa la weydiiyey waxaa la zaka ma ku bixin karaa waa niman gaajo u dhammaanayo xaggana waa sakaysan oo qaribane way xiirtaan way mulukaystaan midbaa shaarba intuu daystay dhulka tagahayaan mid baa madaxa o dhan intuu xiru intaa qadaadka basadaysan waxay dhaheen si walba ood isu fool xumayso oo shacabka kugu liidaan baad ilahay ugu dhawaanba suuro walba ood isku bahadisho oo naftaad u ciqaabto dadkuna yaa ay ku dhahaan ajir baad keli bay dheheen lan naftan wayba kibirta waa in la bahdilo usuul noocaasay ka duuli jireen gaajay u dhammaaneen waxaa le sheekhow zake ma siin karaa wuxuu nimanku waa saddex qaybood niman lagu ogyahay caqaa'idii iyo mabaadi'i qalandariyo oo gaala ah biijmaaci lmuslimiin iyo niman qalandariya iskaga nasab sheegto iskaga maxabso qaadiriyana iska dhao iska suxulduubahaya laakiin caqaa'idka kufriga aan lagu haynin nimanka waa muslimiin buui caqaaid kufri laguma hayo caqiida wanagsan baa lagu haya lakin waxaa lagu haya keliya intisaab ashcari baan ahay qolya iska dhiga sufiya qaadiri aan ahay wuxuu qaadiri ka ma jiro ayib wuxuu suulfo ka ogyahay ma jiro waa muslim fiican oo shanta salaad tukado oo ilaahay khayrkii aan baryin oo muwaxid a weeye laakiin wuxuu nasab sheeganhayaa ilaa taa'ifatin bidciya wuxuu nimankaasi waan waxbaa loo sheegay waa la tarbiyayn la tagfiirin maayo wuxuu idhi wa amaa man kaana mashkuukan fiihi oo fiirsa hadda laguma oga islaan iyo wanaag laguma oga caqaa'id alqalandariya laakiin waa laga shakisan wuxuu uhi وأma man kana mashkuukan fiihi faاlأdharu أnnahu laa yajuuزu dafcuha ilayhi zakadii لأnnahu qad shaaca can hadi الطaaئfaةi alcaqaa'id اlmukafira min الاstikfaafi bاlfara'id واlmuxaramaat faاlأصlu ilxaaqu اlfardi bاlأcami الأغlabi ma lam yadhar khilaafuhu ibnu taymiya xagee ku biishubtay axnaaf hawshay taqriiriyeen buu ka soo hadlay daa'ifa murtado mulxida ninkii ka tirsanaa idan wanaag hoose ku ogeyn maxaad ku xukumi ii sheega waxad ku xukumaysaan waa murtad lanna alaslu waa maxay waa ilxaaqu اlfardi biاlacami اlأglabi maa lam yadhar khilaafu haddaan ha u nasab sheegtabe nimanka aan ku ognahay wanaag iyo diin takfiirin mayno laakiin طaa'ifa kufriyaad lagu caanbaxda hadduu u nasab sheeg kana tirsanaa kana mid yahay waxaan raacinaynaa tolkiiba ku xugum yahay warka waad fahanteen bay la tahay waxaa lagu laaban karaa dalka qiimaha badan fatwa fi dafci zakaati ila alqalandariyati safxada lix iyo tobnaad ninkii u baahda intaa ka dheeraada xukmu diyaar wuxuu muraajacayn karaa kitaabka la yidhaha ikhtilaafu eh, eh, daarayn wa aahaaruhu fi axkaami ashariica alislaamiya licabdilcasiiz alaxmadi waxaa kaloo la muraajacayn karaa risaala iyaduna qiimo badan xaqiiqatu daarayn daaru lislaami wa daaru lkufri lishihri eh, oy daabacay daaru lmuraabitiin keliya hal mulaaxadaan ku laaban lahaayo wuxuu ihi wadaadku qodobka horeee shirkiga garta laakiin bilaada qawaaniinta lagu xukumo culummadu kufriga way ka digi jireen laakiin dadka ma aysan ku takfiirin jirin hawluhu soo qaaday qisooyina saasuu nin yeelo lama takfiirin hebel baas lama takfiirinin marka hawshaasi waa khalad najdiyina loogama horraynin buu tilmaamay nin qaanuun ummadda ku xukumay kufrigiisa ha laga digo oo ummadda ha laga tanfiiriyo oo ha la dagaalamo laakiin asaga in la takfiiriyo dhaqan culamo ma ahayn buui taana waa iftiro kalo miyeysan culummadu maalinkii u horreysay u bilaabay taxkiimu alqawaaniin alwadciya almukhaalifa lisharci illaah calaa bilaadi almuslimiin iyo muslimiinta in lagu xukumo muxuu bilowda qarnigii toddobaad culimmadii joogtay oo ibnu taymiya kow ahna muxuu xukumay nimankii tataarkaa ee islaamka u nasab sheeganaya ee soo islaamay xaggana qawaaniin wadci ummadda ku xukumay inay gaala yihiin biitifaaqi lmuslimiin buu soo xukumay waxaa ijmaacaad soo guuriya cadcad sheekhalxaafid eh, ibnu kaiir soo ma garanaysaan ka akhriya afa xukma aljaahiliyati yabaquun tafsiirkiisa markaad maraysaan bal sheekhulislaam wuxuu soo guuriyey fii majmuuci lfataawa towreed mansuukha ah towraa mansuukha ah iyo injiil mansuukha ah ninkii maanta ummadda ku maamula inuu kaafir yahay murtad bitifaq muslimiin iskadaa qaanuun inagu aan qorannay kitaabkii nabiyulaahi muuse lagu soo diiyo saxiixa oon waxba laga bedelin iyo kii nabiyulaahi ciisa lagu soo dilo oo saxiix ama laga bedelin bacdamaa shareecadii nabi maxamed ay timid ninka ummadda ku maamula xukumkiisa ka warrama sheekhulislaam wuxuu uhi waa kaafir biitifaaqi culamaai lmuslimiin ogow towreed ninkii beeniye wuu gaaloobi la socoaad towreed ninkii maanta beeniye wuu gaaloobi injiil ninkii beeniye wuu gaaloobi ummada ninka ku xukumana waa gaal warka ma isqabatiiseen ninkii towreed beeniya ama injiil beeniya maxaad ka leedihi waa kaafir bilaahi alcadiim biitifaaqi ahli اlcilmi wاlmuslimiin ninka ummadda ku xukumana maxaad ka leedihiin ee soo dhigtay baynalkoor ka dhigto qodobka soddon iyo lixaad iyo aayadda sideetanaad baa ku qubatee min min alcahdi alqadiimi wاlcahdi اljadiid yidhaahda waa kaafir biitifaaqi اlmuslimiin maxaa yeele waa sharci la nasakhay sharci nasakh ummad inaad sharci oga dhigtana hee waa kufrun billaahi alcaiim waxaad adigu dejisatoy baarlamaan inoo dejiyeen ummadda in lagu maamulo sharci looga dhigana ka warrama keebaa daran a weydiiye mise waxaa laisgeynayaa bangaani iyo guntanama bay warkaa inaad fahamteen bay ila tahay miyaysan culimmadu takfiirinin taymur lanki taymur lanki wuxuu ahaa nin boqorada muslimiinta ka mida ah oo weliba musiibo ah oo caalam islaami boqolkiiba sideean la wareegay oo ka taliyey baqdaad korkeeda ilaa niyu delhi ka taliyey oo imtixaan ah, oo salaad badan oo soom badan oo weliba naafay ah asagoo naafia kaana yusalli salaata min qiyaam wa salaat lleyl bilaadiisu waxay bilaad caamiroo shacair ay ka muuqato culimadu soo dhoweyn muctamarada wadawaad fiqiga lagu qaban laakiin jinkhis baa awow hooyo u ahaayo wuxuuna dhashay sanadkii ibnu taymiya uu dhintay baa isaguna dhashay ibnu taymiya hadduu ka dhintay wadaadadan baa helay wuxuu asaga ummadda ku maamuli jiray axkaamta shareecada islaamka iyo qawaaniin uu ka soo xigtay tataarka awowgi oo xagga reabtigii ah culamaa la weydiiyey waxay dhahan waa kaafir billahi alcaiim xaafidna xajar baa khulaasayr soo guuriyo wuxuu yidhi wa kaana yuqadimu qawaacida jinkis khan wayajcaluhaa aslan qaanuun lagu xukuntamo ولذلك aftaa jamun ya culamo badan wey jamun bu xaafidku afgubadsanaya walidaalika aftaa jamun bikufrihi maca ana shacaa'ir alislaami fii bilaadihi daahira war qaanuun culamadu markay ogaato horey ka tagfiiranayaan ninka lagu arko ku maamulaya waxay ku xidhan tahay wadaadku ma ogaaday hawsha ma fahansan yahay bay ku xidhan tahay waxaa laga muraajacayn karaa inbaau lqumri biabnaa'i alcumri mujalladka shanaad laba boqol soddon iyo shan intaa waxaan kaga tegay xukmu diyaar sifa laasima ma aha waa sifa caarida kolba deganka iyo dhulka dadka degan buuna ku xugum yahay iyo ninka ka taliya a'ima dacwa najdiyana garbay u leeyihiin hadday reer cumaaniyiin takfiiriyeen bilaadoodina inay hee takfiiriyaan garbay uleeyihiin ninkii ka qaba muran marka xukumkay saareen dadkii reer cumaaniyiin kadib ha ka niqaasho diyaarta masaladii tobnaad takfiiru man lam yukafir lkaafira wa ra'yi najdiyiina fiiha aad baa loogu eedeeyey culamada najdiinta hawsha ayada ah najdiin waagi dambe waxay gaadheen warka soo gaabinaynaay waxay gaadheen dowla cumaaniya iyo casaakirteeda ninkii nooga hiiliya waa gaal bal ninkii ka shakiya waa gaal lianna man lam yukafir ilkaafira fa huwa kaafir xukumkaa xukumkii hore ka culus wey soo ma aha xukumkii hore ka daran wey sidaa darteed sheekh cabdilaiif baa la weydiiyey waxaa la yidhi ka waran baa la yidhi caman lam yukafir اdowla bixuruuf الsu'aal dowladda cumaaniinkaan takfirinin waman jarahum cala اlmuslimiin muslimiintuna waa ayaga la socaada waاkhtaara wilaayatahum wa anahu yalzamhum اljihaadu maca ninka qaba in laga gacal dhigan karo oo muslimiinta lagu baabi'in karo oo ayagu ay muslimiin yihiin in lala jihaadaan oo ayaga la raacana qaba ka war wاlaakharu nin kalena wuxuu qabaa laa yaraa dalika kulah bal اdowlaة wman jarahum bugaatun walaa yaxilu minhum ila ma yaxilu min albugaat waana maa yugna min alacraabi xaraam qolya waxay dhaheen dowladdu iyo kuwa soo kaalmaysta waa bugaad muslimiin bayna ku baabiyan ahlulcadli ah laakiin meesha kufriga gaalnimo ma taal nimankaas ka warran baale waa la weydiy wuxuu uhi sheekhu man lam yacrif kufra اdowlati wlam yufariq baynahum wa bayna albugaati min almuslimiin lam yacrif macna laa ilaha illa اllah fain ictaqada maca dalika ana dowlata muslimuun inay cumaaniyiin muslimiin ninka aamina fahuwa ashad waacdam wa hada huwa ashaku fi kufri man kafara biاllah wa ashraka bihi wman jarahum wa acaanahum cala almuslimiin oo najdiyiin ah biyi icaanatin fahiya riddatun sariixa adurasaniya majaladka tobnaad wadaad kaloo najdi asna wuxuu hi culummadooda ka mid ahaa faman lam yukafir اlmushrikiina min اdowlaة الturkiya wacubaad alqubuur ka ahli makata wagayrihim ree mako marka ashraafta haysata aan takfirinin wey miman cabada الصاalixiina wacadla can twxiid اllahi ilى الshirki wabadla sunaةa rasuulihi bاlbidaci fahuwa kaafiru milhm وin kana yakrahu diinahum وyubغidهm وyuxib الإسlاam والmuslimiin faإn اladي la yukfir الmuشhrikiina غayru muصadiqin bاlqur'ani faإn الqur'ana qad kafara الmuشhrikiina وأmara btakfirihim وcadaawatihim وqitaalihim adurar saniya mujaladka sagaalaad laba boqol sagaashan iyo ko hawshu meel adag bay ka degaysaa marka waxaa weeye dowla cumaaniya waa maxay waa dowla kaafira cinda najdiyin weliba zamankeedii dambaynu ka hadlaynaa diyaartooduna waa diyaaru kufrin halkaasay dhigeen waxay u gudbeen dowladda ninkii taageere annaga intuu noo soo kaxaysta nagu baabi'iya ama ayaga muslimiin boodoo ka gacal dhigta ama u hiiliya ama in la raaco lala jihaado ayaga la raaco qaba inuu yahay asaguna waa kaafir bayne waana murtad labau murtad ku yahay shaka fii takfiiri اlmushrikiin iyo tawallaa wاtakhada awliyaءa min almushrikiin maslaة mudaaharat اlmushrikiina cala اlmuslimiin iyo man lam yukafir اlkaafira aw shaka fii kufrihim aw saxaxa madhabahum ilaa aakhirihi fahuwa kaafir labadaa manaad bay u cuskadeen hawshu waa ku najdiyiin marka hadda waxaa la rabaa inay helaan abtir dad islaam sheeganaya oo ayagu inay gaala aan eh, inay muslimiin yihiin aaminsan gaalnimana aan ictiraafsanayn nin ka gacal ama u hiiliyey ama ka shikiyay gaalnimadooda in la takfiiriyo oo asagii la galay iska badaa kii gaalnimada lagu haystay hawshaana diinma looga horreeyey waxaan leenahay haa nuquul yaraan soo guuriyo alimaam sufyaan ibnu cuyeyne abu moxamed wuxuu yidhi alqur'aanu kalaam ullah man qaala makhluuqun fahuwa kaafir waman shaka fii kufrin fahuwa kaafir qur-aanku waa kalaamka ilaahay makhluuqna ma aha ninkii yidhahda qur-aanku waa kalaam ilaahay waa la abuuray yidhaahda wuxuu yidhi waa kaafir inuu kaa gaal yahay kii ka shakiye ka jowsa isna waa kaafir buuri alqur'aanu makhluuq iyo bidcatu shirki walkufri keebaa daran biijmaaci salaf saalix waxaa daran bidcatu shirki wa cibaadati hayr illah cabdullahi bn axmed baa fi sunna ku keenay raqamka labaatan iyo shanaad abu xaatim araazi abu zurcat araazi waxay dhaheen waman zacama ana alqur'aana makhluuqun fahuwa kaafiru biاllahi اlcadiim kufran yunqilu min almilla inaad xoogo kufrigi fahmi weydaan bay ka yaabeen kufran yunqilu min almilla ma aha kii kufrin duuna kufrina waxay dhaheen waman shaka fii kufrihi miman yafhamu fahuwa kaafir inuu ninkaa gaal yahay ninkii ka shakiya asagoo fahmaya waxa la isku hayo he asna waa kaafir aslu sunati waictiqaad اddiin libna abi xaatim safxada labaatan iyo afraad laalakaina waa ka soo guuriyey mujaladka koobaad boqol toddobaatan iyo sideed sidaa waaba madhab slf saalix buu leeya xarb ismaaciil akirmani wuxuu soo guuriyey madhabka axmed xumaydi saciid ibn mansuur wuxuu soo guuriyey isxaaq rahuya salafkii madhabkooda ka hadlay wuxuu yihi baab guntay wuxuu yihi fii dikri madahbi ahli اlxadiid baab اlqowli fi اlmadhab markaasuu sardiyey waxay qabeen ahlulxadiid iyo caqiidadu wuxuu ku daray wاlqur'aanu kalaamullahi bay qabaan salafku takalama bihi laysa bimakhluuqin faman zacama ana اlqur'aana makhluuq fahwa jahmiy kaafir wman zacma ana alqur'aana kalaam اllahi wwaqafa wlam yaqul laysa bimakhluuqin fahuwa akfaru min alwali waahbatu qowlan buui nin baa wuxuu yidhi alqur'aanu kalaamullah lakiin anuu halkaa dhaafi maayo waa makhluuqna iga maqli maysid waa hayru makhluuqna afkay ka soo bixi mayso laakiin alqur'aanu kalaamullah anigaga dhegayso waxay dheen kanaa ka gaalsan kii hore kii hore yidhi alqur'aanu kalaamullahi makhluuq kii yidhi iyo ninkii ku alqur'aanu kalaamulaahi faqad laba gaaloo kala daran wey kan dambaaba ka daran bay laakiin kan dambe ummaddu basiri aafaynba saddex ninka saddexaad ay xukumeen waman zacama ana alfaadana bilqur'aani wa tilaawatana lahu makhluuqatun wlqur'aanu kalaamullah nimanba waxay dhaheen qur waa kalaam ilaahay laakiin dhawaqa annaga iyo annaga dareerintaana iyo carabkan awlahan isku dhacahaya dhawaqa soo baxaya makhluuq wey ila hadda waan darooriyama maxna waan soo maa qur la akhrinhayo waxay dhaheen waa kalaamullah laakiin dhawaqaan maqlayna iyo hawlahan baxahay iyo waxaan isku dhacahaya waxaa weeye makhluuq waxay dhaheen fahwa jahmiyun khabiiثun mubtadic waxaan ka rabaa wuxuu yidhi wadaadku ay culummadu qabaan salafku waman lam yukafir haؤulaaءi اlqowma wاljahmiyata kulahum fahwa miluhum saddexdaas nooc ninkaan takfiirinin waa gaal ayaga iska daa ninkii ka joogsadaa gaal ah wa hada madhab salaf الsaalix kalimaami axmed wاlxumaydi waisxaaq bnu rahuya ilى aakhirihi muxuu ahaa saciid mansuur iyo kulu man carafna min asxaabi اxadiiثi ciraaqan wa shaaman wa yaman akhri kitaabkiisa loo yaqaano masaa'ilu xarb ismaaciil kirmani liaxmeda waisxaaq safxada saddex boqol konton iyo shan ilaa saddex boqol iyo lixdan xa kale haddaan u dhigno alimaam maxamed suxnuun almaliki wuxuu hi ajmaca alculamaa cala ana shaatima الnabiyi اlmutanaqisa lahu kaafirun wاlwaciidu jaarin calayhi bicadaab illahi waxukmuhu cinda اlummati اlqatlu wman shaka fii kufrihi wacadaabihi kafar nebi maxamed ninka wax ka sheega ee quursada ama nabiga dhaliila ama daraaba inuu gaal yahay oo la dili waa ijmac muslimiin buuri ninka asaga nabiga wax ka sheegay inuu gaal yahay ninka ka shakiyana inuu gaal yahay weliba naar uu ku waalo la cadaabi nin ka shakiyana waa gaal buuri qur-aankiina waana soo marray jahmi warkeed waana soo marray haddana nabi maxamed howshiisa ay maraysa islaam wuxuu yidhi ninkii saxaabada caayahaya xaggana cali in la baryo oo la tuuga aaminsan waa gaal buuri ninkii ka shakiya ninka inuu gaal yahana waa gaal buuri cali iyo shee cabdiqaadir maxaa u dhexeeya soo laba addoon un lagu xadgudbay ma aha waa ifaanteen bay la tahay shaekhulislaam wuxuu yidhi ama man iqhtarana bisabihi sabu saxaaba dacwa ana caliyan ilaahun waanahu kana huwa nabiya wainama halita jibriilu fi risaala fahada laa shaka fii kufrihi bal laa shaka fii kufri man tawaqafa fii takfirihi wuxuu yidhi sheekhu asagu waa gaal waxaasan shaki lahayn buuhi kii ka joogsada gaalaysiintiisa war gaalaysiin may anuga hawlaha geli maayo adaaba gaal leeyahay hadduu faraha saa yidhahda waxaa le adiga qabsa ka arka yani hawshu way korlaatay salafku meeshay baasha dhigahayaan sheekhu wuxuu uhi wakadalika man zacama ana alqur'aana nuqisa minhu aayaatun wa kutimat aw zacama ana lahu ta'wiilaatin baaطina tasqutu tusqiط اlacmaala تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك وهؤلاء يسمون القرامطة والباطنية ومنهم التناسخية وهؤلاء لا خلاف في كفرهم markaasuu sii wado wuxuu ihi sheekhu markuu hawshii gabagabaynayay kuwaana wuxuu leeyahay gaalnimadooda muran ma waxaan kaloo muran lahaynba gaalnimadoodu ninka ayaguna ka joogsada faafaahintaa dheeraadka waxaad ugu laaban kartaa kitabka l asaalim lmasluul hadal dheer wey inaan gaabsada ila quman noocyo fara badan buu sheekhu ka hadlay <clears throat> wuxuu ku gebagabeeyey falaa rayba aydan fii kufri qaa'ili dalika bal man shaka fii kufrihi fahuwa kaafir asaarib اlmasluul calaa shaatim الrasuul mujaladka saddexaad kun hal boqol sideetan iyo cafwan kun hal boqol iyo sideed kun hal boqol iyo sideed ilaa kun hal boqol iyo ko iyo toban waxaa zawaa'id ay ku jirtaa mukhtasaru saalim lilbacli sabxada boqol labaatan iyo sideed ilaa aakhirihi maxay salaf ka soo hadleen ninkii takfiirin waaya alqaa'il bikhalqi qur'aan waa kaafir bay dhaheen ida kaana man yafham waxay ka takfiiriyeen ninkii takfiirin waayo oo gaalaysiin waaya ninkii nabi maxamed caaya waxay takfiiriyeen ninkii jahmiye takfiirin waaya waxay takfiiriyeen ninkii saxaabada caaya calina in la caabudi karo sheega waxay takfiiriyeen ninkii takfiirin waaya ninkii nabi maxamed waxyiga marka la soo waday jibriil baa khaldamay qur-aankana waxaaba la rabay in lagu dejiye cali ee cali iyo nabiga isku edkaayo waxaa wax waxgadmado wax ka khaldamay jibriil asna waa kaafir qur-aanka wax ka maqanya nin kale waa kaafir aayadaha la qariyey waa kaafir saxaabadu badankood way gaaloobeen bacda muxamedin calayhi salaatu wasalaam wax yar mooy nin kale waa kaafir intaasoo dhan ninkii ka shakaya inay gaala yihiin asna waa gaal bay dheheen culammada halkaasay la mareen sheekhulislaam ibnu temiya waxaan kaga baxaya asaga hadalkiisu qoliyuu asaguu aga hore xurmayn jiro niman fiican uu moodi jiray oo uu tacdiimin jiray oo kutubtooda akhrin jiray oo ammaani jiray yuwaagida wuxuu ogaaday inay gaalo waawen yihiin markaasuu wuxuu gaadho oo yidhi nimankaa ninkii ka shakaya inay gaalo yihiin bacda maa carafa axwaalahum fahuwa kaafir bilahi lcali ibnu cari buu ka hadlaya kooxdiis sheekhulislaam baashu way ku dhuman kartaa sheekhulislam ibn carib waag kutub dhowra buu leeyay rasaa'il buu akhriyey marka ugu jeclaadayba asagaa ka warramay majmuc fataawa ninka waan u bogay buui waan weydiin jiro waan ammaani jiro wakuntu uxibuhu wa ucadimuhu wa uxsinu danna bihi wa udaafic canhu waadaba waxaan ogaadayba waxay wadaanba inay qurub nijaasaba tahay ay gaalnimo tahay waxay wadaan waagi dambe sheekhu wuxuu gaadhay nimankaas wuxuu yidhi waman shaka fii kufri haؤulaa'i bacda macrifati qowlihim wa macrifati diin اlislaam fahuwa kaafirun ninkii takfiirin wayaaba gaal ah kaman yashuku fii kufri اlyahuudi wاlnasaara wاlmushrikiin halkaasay la gaadhay waxaa tirada ibnu taymiya isaga yukafiru ibnu taymiya yukafiru mxuu ahaa ibnu taymiya dhahaade waa warkiiniiy moogtahay miska masaakiinnimada wax la qaada marka la waayey waxay tiri caraweelo la talisay baa le gabdheheed caraweelo yaa gabdheheedi la talisay baa layidhi waxay tiri baa la hooyey markaad raggiina wax ka doonaysaan inaad mashruuc ka diyaarisaan iyo barnaamij doonaysaan gilogilo u hadla haddii la idinku gartana oohin ku gadaangada hadduu ninku nin fariidoo noqdo soo jeedo maxaa tiri waxaan suuragal ma aha ma aniga oohin baror isla roga adaan wax kula doonay nin saasan kaa raba <laughs> dhaho miraadba isla roga hawsha haddii laydinku fahmo ka miraada niman gaalnimo waaweyn ku jira ummaddiina gaalnimo oogu sheegayaan toosh ku qabtay markaasaa waxaa la yidhi xasanu yukafiru xasana miskiinnimo eh, alimaam muxuu ahaayey eh, abu xaniifa annucmaani wuxuu qabay sanad u doodahayay qur inuu yahay kalaam makhluuq abu yuusuf alqaadi baa kala murmay dood sanad socota kadib ayuu ka noqdo wuxuu ihi man qaala bikhalqi lqur'aani fahwa kaafir asaguna muxuu soo qabay sanad dhan bay ardadiisa kala doodahayeen waagi dambe waxay ku qanciyeen hee inuu qur-aanku hayru makhluuq yahay marka dhaha abu xaniifata yukafiru abu xaniifa ibnu taymiya wuxu uhi ibnu carabi taa'i ninkii ka shakay inuu gaal yahay waa kaafir sheekhaaba difaaci jiro nin muslima ka aaminsanaa waxay ku xidhan tahay hawshu kalo macrifada iyo xaaladaas aad oola socoto marka hawlaha laguma lugeeya warka aan kuu gabagabayo hadalka dambe waxaad ka akhrisataa mujalladka labaad saddex boqol lixdan iyo sideed waxaan usoo gudbahayaa cubaydiyiin nimanka cubaydiyiin ahee khayrawaan iyo masar iyo dhulkaa fadhiistay sheekhii hadda aan soo sheegahayay caamadu intuu yidhi subcu waa bidco ay dili jaadheen alfaqiih almaliki caalim alkhayrawaan wa shaykhu lmaalikiyati fii zamani sida tarjamadiisa ku qoran asheekh abu maxamed cabdullahi bn isxaaq almacruuf ibni tabbaan oo dhintay yaa ardaygiisii baa ka warramaya aniga sheekha maalin waxaa nimid buui meesha munster la waa magaala ku taalla tunis maalin caashuuraan isku nimid buui ciiddii yani meesha laiskugu yimid caashuura ee ummaddu isku yimaadeen iyo masaajidkii iyo shacabkii ayaa waxay noqdeenbu dad aad u badan baa maalinkaa isku yimid ilaa toddobaatan kun oo ruux lagu qiyaasay markuu sheekhu ummadda arkay meesha timid ee carakawaaga sheekh wuu miraad wuu ooyey fabakaa faqiila lahu maa yubkiika waxaa sheekh lagu yihi maxaad la ooyey sheekhu waaba maali barakaysano waxaanu muslimiinaba isku yimidi wuxuu yidhi wallaahi maa akhshaa calayhim min adunuubi liana mawlaahum kariim wainamaa akhsha an yashukuu fii kufri bani cubaydin fayadkhulu nnaar wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay waxaasoo muslimiin inay cusaad iyo fasaqa noqdaan kama cabsanhay lanno ilaahaygii abuuray ee khaaliqa baa kariimoo gob a wuu naxariisan karaa jannayna wada tegi karaan laakiin waxaan la ooyin la ilmayn buui waxaasoo muslimi maanta meesha taagan inay reer bani cubayd iyo dowla faatimiya ay muslimo tahay inay moodaan oy gaalnimadooda ka shakiyaan baan ka baqi buui hadday shakiyaan maxaa dhici gaalo weeyo naar ku waarhayaan buui caamadii baa la haystaa alimaam qaadi ciyaad wuxuu ku tiriyey mowqifka asaga wuxuu ku tiriyey oo wuxuu yidhi dikru akhbaarihi maca bani cubayd wa xusni maqaamihi fi اdiin diinta meeshu u galay iyo siduu ummadda wax u taray iyo siduu ninkaa u qiimo badnaa markuu fasal caqiday wuxuu ku bilaabay qisadan qaadi cid marku hawsha wuxuu leeyahy waa hawl saxa ma tahay ma aha dikru akhbaarihi maca bani cubaydin wa muqaamihi fi ddiin tartiibu lmadaarig wa taqriib almasaalib majalka saddexaad laba boqol toddobaatan iyo lix ibn lwasiir alyamaani zaydi wadaadka zaydigaha mujtahidka aan eh, aanu ku gabagabayno masaail buu ku ijtihaaday laakiin wuxuu caddeeyey binasi xuruufi inuu weli iltizaamayo bimadaahibi ahlilbeyt azaydi inuu usuul iyo furuucba zaydi yahayba isagu marka qolyo eh, wadaado oon aada hawshiisa u daraasaninba waxay nooga dhigeen inuu yahay nin salafia oo qux oo baxti ah maa huwa ilaa imaam min a'immati almuslimiin amaa usuushii kalaamiga ahayd ee mucsila lagu yaqaanay iyo zaydiyo wax yar buu ka rujuucay badankeed baaqi buu ku awoona ku dhintay isagoo sidaa qaba nin kale ibn wasiir wuxuu yihi walaa shaka ana walaa shaka ana man shaka fii kufri caabid اlasnaam wajaba takfiru wman lam yukafiru kafara walaa cilata lidalika ila ana kufrahu macluuma min addiini daruuratan arawd lbaasi mujaladka labaad an boqol iyo sagaal baa laga muraajacin karaa gabagabada waxaan uga jeedaa culummadu hawshaasi waa arrin ay yaqaaneen ruuxuu kufrigiisu hadduu caddaado oo kufri qaطca uu noqdo oo macluum min adiini bidaruura uu noqdo ruuxan loo arko hawsha inuu fahamsan yahay kadibna uu edabdarro uur wareegeysanayo kii uu ka wareegeystana waa la takfiirin asagana waa la takfiirin bay qabeen ciladuna waa inay tahay hawshaa takdiibu nusuus ay tahay ninkan kufrigiisu u yahay macluum qaطci ah ama hadduu kufri kufri daqiiqa yahay xaaladan aadan ka warqabin ruuxa lagu takfiirin mahayo qur-aanku wuxuu leey famaa lakum fi lmunaafiqiina fi'atayni wallaahu arkasahum bima kasabuu aturiiduuna an tahduu man adala allah waman yudlillahu falan tajid lahu sabiila gabagabad waxaan oga jeedaa meeshaan ku kala tagayna way annaga iyo khawaarij usuushaan kukala tagayna ka tahay yacni ayagu waxayba qabaan qaacida in la ilaaqo man lam yukafir ilkaafira fahuwa kaafir annagu waxaan leenahay man lam yukafir alkaafir aladii huwa macluumun kufruhu bidaruurati fahuwa kaafir ama kaafir asli ha noqdo ama kaafir muntasibun mushrik ha noqdo ayaguna qaacida way ilaaqahayaan qaacida in la ilaaqo waa madhab alkhawaarij madhabu ahli sunnana shuqul kuma in la yidhaa qaacidadu waxay khaas ku tahay kufaarta asliyiinta ana wadaadihii absama kor kusoo fashilmay ictisaam baana oga sii horeeyey marka ictisaamna ma baa la dhihi jiray haddana ra-iis baaba loo yahan maqlahaye almuhim masalada inta aan kaga tago masalada inta aan kaga tago culummadu waxay u arkahayeen dowla alcumaaniya turkiya in kufrigooda u yahay macluum min addiini bidaruura jeli bannaanka yaalla uu yahay ninka asagoo sidaa u garanhaya ka waabtana uu yahay kaafir asalkii bay ku socdaan haddii kale meelgee salafku waxay ka soo hadleen jahmiya waxay ka soo hadleen msheeg mxuu ahaayey muctazilo alqaa'im waxay ka soo hadleen saabir rasuul waxay ka soo hadleen bani cubayd hawlahaas o dhan baa la sumay qaraamito nimanka ahlulbidaca ee kufridu malum min adiini bidarura uu noqday ee la soo takfiiriyey ninkii gaalaysiin waayeen la gaalaysiiyey meeshay la mariyey bay aima dacwa najriya mariyeen adawla alcumaaniya turkiya iyo ninkii takfiirin waayey kan marka masale cilmi ah oo laisku haya weeye mooyeene nacnac iyo huluwa meesha ku jira kama shaqayso masalada ko iyo tobnaad faariqa noo dhexeeya lam yukafir alkaafira iyo annagana waa idin sheega ila tahay xaqu ma aha maca alictisaamiyiin alkhawana almurtasaqana ma aha maca haulaai alghulaad ee qardha fadhiistayna ma aha maca salafi saalix waad fahanteen bay la tahay haddii kale ka jawaab aayaddan meesha taalla famaa lakum fi lmunaafiqiina fi'atayn saxaabaa waxay ku kala jebeen takfiriinta munaafiqiinta iyo dilkoodii qole waxay dadka muslimiin bay ahaayeen wanaag baynu ku ogeyn xoogo intay cabsadeen keli ay muxuu bariiqdeen bay dib u baxeen maxaa lagu gaalaysiinayaa maxaana dhiigooda lagu banaysan niman waxay dheen nabi maxamed oo dagaal lagu soo duulay la kor fadhi nimanka ka leexday ee ka baxay ee na ganta furura ee na bowd furura ee na bowd qaa nimankan gaalo way hadlallaayeen qur-aanku waa ka hadlay labadii kooxood midna lama tagfirin laakiin waxaa la caddeeyey inay gar leeyihiin nimanka nimanka hala takfiriyo hala laayo idan maxaa takfiirkooda takfiir daqiiqa weeye masale khafiya weeye laakiin markuu noqdo daahir macluum bidaruura wax cudurdaaran ah uusan muuqanin ninkii wareegaysta idabdaru la wareegeysanaya hoosta laga xariiqaya almasala ahaaniya eh, cafwan eh, alxadi cashara miya mise waa alcaashiraba alxadi cashara masalada kooyo tobnaad alxaadiyatu cashara waxaa weeye najdiin waxaa lagu eedeeyey culamaa takfiiriseen baa layidhi culumo culumana waad layseen baa layidhi aafadiinnu waxaa weeye culammana waad gaalaysiinaysaan caamana dhaafi maysaan wa maca daalika waad laynaysaan in mootan iyo in noolba idinka badbaadi maysaan ley hawshaasi inay culummo takfiiriyeen xagganna ay dagaallo ay qaadeen culummo ku dhammaadeen nin caalimay u qasdeen gooni in la dila ma jirin intaan ka warqabee laakiin mushrikiin iyo culummada isla layn jireen soo sidaa maaha haggee loo kala reebi ayib hawshaa way jirtaa wadaadda ay takfiiriyeenoo culummahana way jiraan waxaa ka mid ah daawuud Eh, waa ninka udhib badnaa culama mushrikiin ninka udhib badnaa wey wahaabiyadu nimaan kitaab ka qorin raggii waa ina culamada waa yaryahay sheekh cabdiraxmaan bin xasan wuxuu qoray kashfu maa alqaahu ibliis kashfu maa alqaahu ibliis calaa qalbi daawuud bni jirjiis sheekh cabdilatiif wuxuu qoray isaguna haddayna soo maray muxuu aha minhaaju tasiisi wataqdiis fii kashfi shubahaati daawuud bni jirjiis sheekh cabdallah bin xarab baabatin wuxuu qoray kashfu talbiisi ibliis fi raddi calaa shubahaati daawud bn jirjiis yacni nin walba ninku nin dhib badan musiibo ah waagi hore intuu iska dhigay nin wahaabi ah oo u yimid najdi oo ardaw u noqday baabatiin oo cashir ku dul akhriyey oo kutub wahaabiye urursaday oo alaab diyaargarooyey yuu baqdaad ka soo jeedsaday marka ciirtaadhame ayaa cayada yaqaano maqasha wadulmida walqurba bay ku noqotay wahaabiye aad bay ugu rafadeen ninkaas cabdulaahi bnu daawuud axmed ibnu zayn daxlaan mufti shaafici fii maka ka mida ibnu farid almutaqadim baa ka mida ibnu carabi tai baa ka mida yuusuf ibnu ismaaciil anabhani wadaadka iska lahaa ii sheeg maxayd baashii hamsiyadii falastiiga ahaa bayruudna waagi dambe ku dhintay baa ka mida rag badan bay takfiiriyeen laakiin waxaan leenahay malmaanicu min takfiirihim idaa qaama fiihim sababu takfiir matamisan ma ah haddii caamiba la gaalaysiinhay nin caalima wax garanhayo oo diinka caamada iyo culammada keebaa mudan in loo cudurdaaro caamadaa mudan haddii caama badbaado weyday caalim warkiiba jooji hawsha iyada ah waxay uun lamidtaan leenahay salafku miyaysan takfiirin culamaa lmuctaila sheekh imaam axmed xambal wuxu abu cabdilaah imaam ahli sunna waljamac bilaa nisaac culamaa lmuctasilati zanaadiqa waa murtaduun bui culamadoodoo dhan meelgee salafku waxay takfiiriyeen fuqahadii reer bani cubayd iyo khutabadoodii nimanka u khudbayn jiray ee dhihi jiray ilaahu khulafada noo ilaali oo noo wanaaji waa sudays oo kale sudays ma garanaysaan kan xaramka fadhiya rag badanoo noocaasaa jira zanaadiqa wey kuwaas fuqaau culummadii reer bani cubayd la shaqayn jiray ee faatimiinta la shaqayn jiray ee mashruucooda taageersanaaba laga hadlaya wadaad miskiin oo xukun islaami ridaaya ayagana aan la soconna kama hadlayno waxaan nimankan la duubnaa ee culummo u ahaa ee mashruuca la qaaday baynu ka hadlayna una khudbayn jiray ammaani jira ayaga bal aima almaalikiya waxay tagfiiriyeen nin gabya aho reer bincu waa yar ammaanay oo yidhi waa niman deeqsiye ah mar hadday saa kuu fiiriyaan webi lacagaa kuu dilaaci buu yihi xoolo waxaa wey waa qowmun idaa banuu axsanu lbina gabay buu qabtay dheeroo waday xalli fuqoy ka warrama waxay dhan waa kaafir billahi alcadiim waxaa soo gelahaya miidiyaha iyo idaacadaha adduunka maanta ka jira ee la janqada mashruuca nasaarada yahuudda iyo majuusta weerarana muslimiinta iyo mujaahidiinta warka inaad fahanteen waa muhim jiddan inaha ka badan hoos uma degi karo waa la isla culummadu miyaysan takfirinin ibn carabi aai ibn carabi aa'in miyaan la takfirinin ibnu sina miyaan abu cali ibnu sina imaamu alxikmati walfalsafa miyaan la takfirinin abu nasr alfaraabi ibnu tamiya muusan takfirinin fakhrudiin araazi alimaam aba macshar albalkhi alfaqiih abiib bal bacd fuaha waay taireen wakiic ibn jarax bay takiriyeen oo waxaa kamid ragga takiriyey wadaadkii xalay aan soo marayna alimaam cabdicaiiz ibn cabdimajid ibn abi rawaan riwaayo daciifa oon fiicnayn ayuu daliishaday uday nabigu markuu dhintay inuu tagayur ku dhacay oo farihiisi baa laab nabigu u isbedelay sunnadan waxay caddi nabigu hadduu noolaay hadduu dhintay inuu ayib kariima ahaa oon wax tagayura uusan ku dhicin fuqaadii marka ree makaa warkaa ogaada inuu wakiic bn jaraax uu warkaa qabo waxaa le waa kaafir yaa allah waa ku baxsaday ibnu cuyayna dusiyey waa la takfiiriyey nabi maxamed baa markuu dhintay isbedelay oo suuray hawshaaba dilal waa kaafir markuu baxsaday ayaa waxaa laga daba diray fariin baa intii la qoray baa madiina loo diray waxa le markuu kanaga soo baxsaday ree madiino ninkaa nabiga wax ka shawsa baxsadi sufyan ibnu cuyayno maka joogay baa ogaaday waraaqbuu ka daba wuxuu war madiinaha marin wakiico madiinaha marina dulka intaad marto ciraaq u carar wuu sigtay waxaa la takfiriyey abwelid albaaji saaxiibu isma garanaysaa ninkii maalikiga wuxuu nebi maxamed waagi dambe wuxuu noqday qoraa qoraabuu noqday len nabigu sal l slam qur-aanka caddeeyey inuusan waxba qori jirin laakiin wuxuu ihi markuu nabigu intii la rumeeyey diintu ay hagaagtay la israacay yaaba mucjizo labaad weeye asagoon macallin wax baray jirin iyo wax fara ka sii daayay buui waa mucjizo labaad buu nimay wax fahmi waxaa hawshu tahay in wax lagu baro lagu farbaro hadu kordhibto maalmo rafato diifku kaa socdo hadu meelahan ku mid laakiin adoon weligaaba alif lagu dhihin inaad far ka sii dayso muxuu waa mucjizo labaad sulxulxudaynaad maxamed baa gacantisa ku qoray buuri maalikiya waxay dhahan kaafir bilaa cadin baa tahay mukadib baaba tay beeninaya ee eh? marka adugu culummadu bal qaadi ciyaalba wuxuu takfiirinaya hazaali iyo daawudn cali ahaahiri iyo cubaydillahi alcambari hazaali baa wuxuu yidhi abu xamed alhazaali alimaam wuxuu yidhi nasraaniga iyo yuhuudiga hayjad cidla ah ku koray ee nebi maxamed aan aqoonin dhaqankiisiiyo wanaaggiis ee uun looga sheegay nin arbeed oo xariifa ah, oo nin rageed ah oo alaab sii daayeyba ummadda duubsaday uun maqlay waa loo cudurdaari aakharana jannu tagi buu lam taqum calayhi alxuja wuxuu yihi qaadi ciyaas sidaa ninka yidhi qaa'ilu haada fahwa kaafirun biijmaaci ahli lcilmi buu saddex nin buu soo sheegay waa hazaali haddaanan khaldin waa hora naqliga ugu dambeysay ibn cali adaahiri iyo cubaydillahi alcambari hazaali warkiisa buna u dambaysiiyey takfiir buuna daba dhigay ijmaaca hazaali baa gaala ma dhihin lakin wuxuu uhi waa qaa'ilu haada iskaga leexana ma og tahay kaafirun bilijmac weliba shifaaku sidaa ku leeyahay yacni wadaaduhu haddii laga helo sabab lagugu gaalaysiiyo caama haddii la dayn waayo culama maxamed moodaawowe intaas waxay ila tahay waan waxaan kaga baxaynaa amaa qatliga amaa qatliga inay culimo dileen waxaa aada oga jawaabay sulaymaan muxuu ahaa ibnu samxaan kitaabkiisa kashfu khayaahib adalaam muxuu ahay fi ljawaabi can awhaami alafhaam safxada boqol iyo labaat boqol iyo sideed ha laga akhriyo wuxuu ihi ma jiro nin caalima anagu aan dilay laakiin waxaan dilay nin dil mutay baan dilay ee aan ka niqaasha nimankaan dilay dil ma muteen mise maya famal maanicu min qatlihim waa culamaa shayaadiin weeyeba adduunka jooga kuwaani marka aan ka niqaasha nanacda daayay halkaasuu la maray runtii ku gara leeyahay masalada labayo tobnaad masalada labiyo tobnaad wadaadkii katani iyo saaxiibadii waxay ku eedeeyeen aima dacwa najdiya ku eedeeyeen in ay isku khaldeen ama ay wax ku takfiriyeen altawali walmuwaalaad wuxuuna hawshaa keenay man tawallaa watakhada waliyan ninkii weli ka dhigtaya gacal una heliya dowla turkiya inuu kaafir yahay buu ka raad qaaday halkaasuu ka dagaalamayaa laakiin hadduu xaqiiqa loo hadlo aima dacwa najdiya agarkoodu waxay kala qaadaan tawaliga iyo muwaalaadka muwaalaadku waxay dhan waa fisqi iyo macsi waa maxay waa inaad gaalka cadowga ilahi u qosasho u muusooto soo dhowayso u reemagaalayso xoogow nacamle yesmani colbox aad noqoto bashaashnimo soo dhowayn hadalu dabcin aan wax dhan diineed ayn ku xidhnay oo adduunya basun ay ku xidhan mudaahanada iyo mudaaraadka iyo mujaamalada hawl adduunya looga gol leeyahay taasi waxaa weeye dhan waa muwaalaad waana fisqiyo macsiyo gaalnimo ma hadday arrin diimeed ku xidhan tahayna waa bannaan tahay dheh laakiin tawalligu asagu waa gaallimay dheheen meel walba uu ku yimid tawalligu maxaa tahay waa maxay waa mudaaharatu alkaafiriina cala almuslimiin inaad gaal u heeliso ood muslim ooga heeliso ayadu jumlatan wa tafsiilan waa lagu gaaloobay dheh tafsiilkoodu bannaanku yaalla hawsha ayada ah marka eh, in lagu eedeeyo waa khata manhaji ah weli ma ogtahay nin baa meel wax iska dhiganhayaa dawla cumaaniya inay dowla islaama tahay oo ahlu khayr ah. haddaad marka ka tagfiiriso waxaad ka tagfiirisay muslim marka ninka muslim gaalaysiiya waa gaal ama waa haali halkaasuu kula mari warta balan isku waafaqna baasha khata manhaji ah wey waxaan leenahay qadiyadda masalada muwaalaadka iyo tawalligu kala saaridoodu waxay ahayd in lagu naqdiyaa culummadaas aniga saan qabo wax walbo ilaahay walaaya uu ku sheegay waa kufri kul maa yusama walaaan wawalaayatan lilkufaari cala almuslimiin wa tawaliyan la yidhaahdo waa kufri mutlaq ah shaygu marba hadduu sugan inuu bidca fi ddiin yahay waa madmuumatun mutlaqan laa bidca xasana fi lislam sida saxiixa ah shaygu hadduu marba uu sugnaado inuu yahay bidca fi ddiin waxaan leenahay albidcatu jumlatan wa tafsiila waa madmuuma kadalika shaygu hadduu sugnaado inuu walaayo yahay lilkufaari cala lmuslimiin jumlata wa tafsiilan waa kufri walaayo aan lagu gaaloobaynin iyo mid lagu gaaloobay iyo way qaybsantaa waa tafaasiil ay wadaada la yimaadeen laa taquumu calaa dayan wa calaa asaas taasi waa mas'alo amaa mas'alada ayadu inta weliga oo mudaaharatu lkaafiriin lagu gaaloobahayo kitaabka qur-aankaa tusay sunnada adilaa loo daliishadaa ijmaac baa soo guuriyeen qiyaaska muctabarkaana wuu tilmaamaya aima dacwa najdiya adiladoodu waxay ka duulaysaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu sheegay ninkii gaal ka gacan dhigta muslimiintana gooyo oo muslimiinta ooga hiiliya inuu kaafir yahay baa ilaahay caddeeyey gaalkaasi ama noqda kaafir asli ah oo yahuudiya nasaariya majuus ah iyo mushrikiinta carbeed ama gaal ha noqdo muntasiba munaafiqiinta iyo murtadiinta qur-aanku ma kala qaadin cumuumkaasay kuu gelinayaan cumuumkaasay kuu gelinayaan kadibna salafkiina waaba uga horeeyeenoo ay soo takfiiriyeen dadkii noocaas ahaa marka qur-aanku de adilo badan aayado fara badan baa ku yimid laakiin laba aayadood oo dalaaladu xataa aysan caddayn labada aayadood ee xagga dalaalada u libidhsan aanu soo qaban kuwa iyagu cadcadee bannaanka hela iga badaa aayadaha kufriga iyo takfiirka mutawali lilkaafiriina caddeeyey tara kaiira minhum yatawalowna ladiina iyo laa tajidu iyo waman yatawalow minkum fain igada aayada laleeyahay waxba ma tusahayaan waa aayadda u horeysa kitaabka ilaahay iyo midda ugu dambaysa aan soo qabto suuratulmumtaxina u dambaysaan u malay meel lagaga hadlay wilaayada gaalada soo sidaa ma ahayn mise waxaa kasii dambeysay aayad kale laa tawalow qawman qad mxuu ahaa qayaysuu min alaakhira kama min asxaabi ma mumtaxina ku dhammaanaysa mise mumtaxina ku dhammaanaysa mumtaxina u dambaysaan u malay mumtaxina aayadda ay ku bilaabatay iyo aali cimraan labada aayadood keliya aan tusna say u tusahayaan ninka gaal muslim ooga heliya gacalla ka dhigta inuu gaal yahay kadibna aan gabagabayay kelimad waqtigu waa dheeraaday qowluhu tacaala laa yatakid ilmu'minu alkaafirina awliyaaa min duuni اlmu'miniin waman yafcal dalika falaysa min allahi fii shayin ila an tattaquu minhum tuqaa aayaddan waxay tusaysaa ooy leedahay muminiintu yaysan gaalada gacal ka dhiganin awliyaa culumadu waxay ku fasireen jahmiyo iyo muctasilo iyo maturidiyo iyo salafiyiin waxay kulli ku fasireen awliyaa ay acwaanan wa akhilaa wa ansaara iyo macaani ku dhowoon ka fogeyn muminiintoo dhan bay aayaddu la hadasho laa yattakhidi lmuminuun muminka iimaan kaamila leh iyo midka hubicee daciifka ee bocboca kulli waa soo galan aayadda alkaafiriina haddii la yidhi waxaa soo galay hee gaal oo dhan baa soo galay ama kaafir asli ha noqdo he ama kaafir muntasiba ha noqdo halkaa maxay ka soo gelaysaa nahyigani cumuum baa ku jira min wajhayn waa idin tilmaamay wejka koobaad wuxuu kaga jira ficilka ku yimaada fii siyaaqi nafyi wuxuu faa-ideeya fii siyaaqi nahyi cafwan ama nafyi wuxuu faa-idey cumuum laa yattakhid ilmuminuun baa la yidhi qaab walba ood gaalagacal looga dhigato muslimiinna aad oga hayliso waxaa weeyaan wilaaya lagu gaaloobahayo wuxuu kaloo marka aayaddu ay kuu caddaysay nooc walba wilaayadaada intay doon hiiladaadu maal naf talo taageerid idaacad waxay doona ha noqoto waad soo gelaysaa cumuumku wuxuu kaloo kaga jiraa jamci mudakarusaalim muxalla bial baa ku jira cumuumka koowaad wuxuu ku jira laa yattakhid waa ficlun fi siyaaqi annahyi aw annafyi cumuumka labaadna wuxuu ku jira almu'minuuna alkaafiriin kaafiruun cumuum baa kuwi waa jamcu dukr salm an la geliyay mucaraf almuminuuna waxaa wey waa jamcu dukr salm an la geliyay mucaraf mu'minuun oo dhan iyo gaaloo dhan bay khusaysaa ama koox gaalaha gacal ka dhigo muslim oga heli ama dowlad gacal ka dhigo muslim oga heli ama muxamed muslimiin aad isku fiicnayn gaala ku jebi aday kuu taallaa meel walbood gaal ooga helaysa muslim iyo qaab walbay noqoto iyo hiiladu intay doona hala ekaato gaalgiisa weynaad noqonaysa sidaa darteed in aayaddu ay caam tahay waxaa kuu cadday alfaqih ashaafici almawsici wuxuu yihi aayadda waxaa ku jira ina muwaalaata alkaafiri laa tajuusu bixaalin sawaun kana xarbiyan aw mucaahadan aw munaafiqan liqowlihi tacaala laa ytakhid اlmuminu alkafirina wliya min dun muminiin munaafiqa muntasibka ah waa maxay ninkii ka gacal dhintay muslimiinta oga hiliya waa kaafir isaguna mucaahadkii ma aha gaalada xarbinta besa maaha kaafir mucaahad hadaad muslim oga hiliso waxaa wey ay xaq isku hayaan waxaa weeye nafsa shay idan cumuumkaasaa ku jira labada wej ka imanaya qowluhu tacaala waman yafcal dalika falaysa min allahi fii shayin waa aayad adag wey daliil adag wey wuxuuna caddaynayaa ninkii gaal u hiiliya qaabkii dunaa ugu hiiliye hadduusan mukrah ahayn inuu gaal yahay saa darteed abu jacfar anaxaas wuxuu yidhi waman yafcal dalik waa maxay waa itihaadu lkaafiriina wliyaa falaysa min allahi ilaahay wuxuu la leeyahay xidhiid ah iyo wuxuu kaga xidhan yahay iyo diinka ilaahay inaba meelay islaam ka soo galo ninkaa ma jira wey sharطun wa jawaabuhu ay falaysa min wliyaa illah muslimka faasiqa ah iyo midka caasiga kulli waxay gelahayaan fii wilaayat illah allahu waliyu ladiina aamanuu inamaa waliyukum allah warasuuluhu muminku faasiqu dooni ha noqdo intuu murada islaamka ku jiro waa maxay allaahu waliyu ladiina aamanuu buu ku jiraa kama bixi karo cadow ma aha muminku intu ma cadow ilaahayba faina allaha caduwun lilkaafiriin laa tattakhiduu caduwa caduwakum wliyaa mar haddaadan khanada cadowga ilaahay aadan gelin si walbaba iskaga liidatidi waxaa weeye cumuumkaasaad soo gelaysa abuleyt samrad isagu wuxuu yidhi fahada nahyu bilafdi اlmugaayabati yacni laa tattakhiduuhum wliyaءa fi اlcawni wاnnusrati falaysa min allahi fi shayin laysa fi wilaayat اllahi min shay wayuqaalu laysa fi diin illahi min shay wuu sii sharxay abuqaasim araaqib alasbahani asagu wuxuu yidhi iyaasun weeye falaysa min allahi fii shay waa iyaas waxaa lagaa quusinaya min almuwaalaati alatii ahbataha biqowlihi allahu waliyu ladiina aamanuu wanaxwihi waxaa lagaa goynaya waxaa weeye ilaahay xidhiidhka iyo xadhga baa la jarahaya sidoo kale ilmujawsi baa leh abulxasan albaaquuli baa leh calaaudin alkhaasim baa leh kulli waa caddeeyeen wadaaduhu aayaddan marka waxay caddaysay siday sharxeen wadaaduhu waa adoo yidhi anigi hebel wax aan wadaagni isba ma jiro gebi ahaanba ma jiro haddii lagu yidhi xidhiidhkii iyo xadhiggii aad rabbi la lahayd gebi ahaanba waa go'an yahay oo wax ka soo hadhay ma jiro falasta minii walastu minka fii shayin wey haddaad ku ekaysato falasta minii walastu minka way roonta laakiin haddaan raaciyo fii shayin waxaan wadaagnay isba ma jiro haddaan ku dhaho maba jira gebi ahaanba yani waxaa waye waa lagu fufuqooyey xadhigga ilaahay ninkii ka go-a wuxuu fooda u gelhayaa tareenka shaydaan iyo gaalnimo u gelhayaa sidaa darteed ayadu takfiir bay caddaynaysa waxaana sidaa maray culummada iyo mufasiriinto dhan sudayi baa maray abuisxaaq zajaaj tabari abu jacfar annaxaas abu mansuur almaturiidi samarqandi baa maray iyo khaazin iyo baqawi iyo waaxidi iyo zamaqshir iyo keyrkoodba hawshaasi marka aad bay ogu caddahay qadiyadu waxay kaloo aayaddu ku caddahay takfiirinta arrintaasi ku caddahay oy leeyihiin wadaaddaa waxay dhaheen masaladu waa masalo rida iyo maxaba weeye waan u daynaynaa fuqadu waxay leeyihin qaaciday kullu laazimin lishayin kullu laazimin lishayin bغayri wasaطin aw biwasaطin laa yakfى macahu talaazum الطarafayn faxukmuhu xukmu fabinaء اlkaniisati waramyu اlmusxafi fi اlnajaasati riddat lأna binaء اlkaniisati ystalzim الrida bاlkufri wramyu اlmusxafi fi الnajaasati ystalzim اlistikfaaf wاlihanata lah fakadalika waxaan leenahay munaasaraةu ahli اlkufri cala ahli اlislaami ystalzim اlkufra bاrida ystalzim الrida bاlkufr waxay wadaaduhu leeyihiin shay walboo shay laasimsanhaya oo isku xidhnaantood ay bannaanka taallo si toosa ama si aan toosayn laakiin dhow oo talaasimu tarafeynku uusan qarsoomayn waa gaalnimo ninkii kaniisad dhisa injineer wey matala kaniisad buu qandaraas ka qaatay wuu dhisay qaabeeyey habeeyey adu waxay dhan waa gaal oo guri baan dhisay gurigaad aad dhistay maxaa ka laasimhaya ilaahay kheyrkii in lagu caabudo lagu kufriyo si toos ah ma maaha kitaab qur-aan ninkii musquul iyo qashin ku tuura waadux waa gaal bay dheh lianna tuuriddan waxaa ka laazima oo ku tusaaya kitaabka inaad quursanayso oo aadan xurmaynaynin ninkii gaal muslim ooga heelaya wuxuu tusahayaa muslimka inuu necab yahay gaalkana jecel yahay matamse maaha mani baadan jeclayn baad u heelin oodan maanta doonaynin inuu asagu guulaysto guushiisaad ku farxi guuldarriisaad ka nixi muslimiinti baa guulaysta bala ku dhacda khawaarij weeye shayaadiin aku gaalida baa guula soo dhaad qaybinaysa gareedha soo dhaad qaybinaysa yaa firi ood been u sheegi miyaadan jeclayn nimankan oo waxay wadaan raalli ku ahayn haddaadan maxaad oga xanuunsan oo maxaad ogu farxi guushoodii iyo dagaalkoodii oo maxaad oga nixi xoogooda muslimiintu ay gulaaftaan yacni warka bannaanku iska yaalla waa laazim xataa maxbaad aan qaban wej kaleo aayadda kugu tusiso kufriga ninkaa waxaa weeye fii usuul fiqi waxaa ku sugan nafyigu hadduu gala cala almaahiya waa nafyun lijamiici ajzaa'iha qaab kalaad u dhigi kartaa ashaaricu idaa nahaa can shayin tacallaqa annahyu bijumlatihi wa abcaadihi haddii sharcigu wax kaa reebo ama shay uu anfiyo shayga intiisa badan iyo intiisa yarba xukunku waa taabanaya ninkii gaalada labaatan sana u hiiliyo la dagaalgala iyo ninkii hal maalin xoogo intuu la afuufo ka soo noqdo waa laba yar iyo badan waa waa idin sheega hawsha ayada ah nahyigaa sidaa ah ilaahay keyrkii loo sujuudin baa layidhi adoo weyse qaba haddaad sanam u sujuuddo iyo adoo saxra kugu milqantahay haddaad sujuuddo iyo haddaad dabadaba u sujuuddo iyo haddaad dhinac dhinaci geesgees u sujuuddo kulli waad gaaloobaysa leanna maxaa lagaa helay wax sujuud la yidhaahdo ama weyse qab ama ha haweyse qabin ama kaadiha kugu milqanaatay iyo saxaro aday ku taallaan ama qiblada qaabil ama ha qaabilin lianna nahya can isujuudi ligayr اllah waa nahyun dakhala fii maahiyati sujuud fayaqac calى jumlatihi wa calى abcaadihi wa calى suwarihi wa ajzaihi buu ku dhacaya laakiin shaaricu hadduu shay ku amro ay shayga ma'muuru bihiga waxaa lagu kaafto ila bikamaalihi sujuud asujuudu lilah waa inaad daahir tahay ood qiblada qaabisho oo shuruud badan la timaado shayga ma'muurka shuruud buu rabaa laakiin shayga manhiyu canhuga ah suuradiisi haddii la waxuun suuradiisi abaa ah lagugu dhejinaya warkaa inaad fahanteen bay ila tahay adoon qalbiga gaala ka jecelayn oo meeshan altaqwa haahuna ay kuu gengiman tahay haddaad la jaanqaadod xoogow la gurmato <laughs> sii wada aad waa idinkaa waa idinla socdaa gaal baa tahay maxaa ku geliya adiga warkaa inaad fahanteen bay ila tahay si fiican wejka labada aayaddu ay kugu tusisa waxaa wejka saddexaad cafwan aayaddu waxay kala qaaday bayna xaali alikraahi wa xaali alduhuur ilaa an tattaquu minhum tuqaa ninka mukrahe la qasbee la dirqiyeyna waxaa le waa macduur kaan la dirqiyeyna waxaa hawshu waa kaafir hawshu waa galahaya ikrah xaggee buu galaa baabulkufriyaat buu galaa inta badan midda kale ikraahu ma galo quluubta ilaa an tattaquu minhum tuqaa man kafara billahi min bacdi iimaani ilaa man ukriha aayaddu la in marka xaalat اlkrah basa la soo reebay inta kalena lagu baaqiyeelo kufriga gaalnimo waa daliil in falkan tawaliga iyo nusrada uu yahay gaalnimo qaabo badan bay aayaddu hawsha u caddaysay waxaa ka mida istinaa ku jira ilaa an tattaquu minhu tuqaa istinaa waxaa la waa micyaar اlcumuum wuxuu kuu caddaynayaa xaalad tawaligu iyo muwaalaadku uusan gaalnima inaysan jirin gebi ahaanba ninkii sameeyena uusan gaaloobaynin ma jirto dhammaan jamiica anwaac almuwaalaad iyo atawali iyo suwarkiisaoo dhan waa lagu gaaloobaya ilaa fii xaalatin waaxida oo ah alikraah yani aayadu qaaba badan bay hawsha u cadaysay saa darteed baa ibnu caashuur almutajahim buu ku qasbanaaday aayadda daradeed inuu sallimo wuxuu waa aayad sariixa oo ku dhawaaqaysa fii kufri mutawali intaa aan kaga tago oo yaanan kusii daahine aayadda iigu dambaysay ee yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum wliya tulquuna ilayhim bilmawadda ilى aakhiri qowlihi tacaala wman yafcalhu minkum faqad dalla sawaaءa sabiil ninkii sameeyaale oo gaalada cadow ka dhigta muslimiintana gooya ama la dagaalama oo minkum muslimiinta ka tirsanaan jiray daahiran aw xaqiiqatan faqad dalla sawaaءa sabiil ayadan wadaadda iska dulmaray baa jiroo moodahaya inaysan xukunka cadaynin laakiin marka hoos loo dego aayada ugu cadcad fi takfiir almuwaali lilkaafiriin qaacido uu leeyahy shekhuislam ibnu teymiya ayaynu ku hello wuxuu shekhuislam leeyahay markaad rabta nas inaad fahanto xadiid iyo aayad aad fahanto macnaheeda waxaad ururisaa nadaa'irteeda buuri aayadda aayadaha la macnaha fiiri meel soo wada dhig soddon aayadoo isku baaba waxaad eegaysaa buuhi almawduuca almushtara ka wada hadlahayaan macnahay wada tooganayaan mid walba qaab buu u tilmaami mid walba qaabaan caddayn qaab dheer qaab gaaban laakiin waxay u ambaqaadahayaan jiha waaxida axaadiistuna waa sida aayadda marka waman yafcalu minkum faqad dalla sawaa'a sabiil faqad dalla sawaa'a wadadii toosnayd buu ka dhumay ama bartamihii buu ka baydhay waxaa doonta ku sheegay faqad dalla sawaa'a sabiili waa daahiru annahu kharaja can lislaam waxaan ku ogaanay waxaan ururinay faqad dalla sawaa sabiil qur intay ku timid faqad dalla sawaa sabiil qur waxaan ku arkay shan meelood meeshan iyo afar kale meeshan iyo afar kaleu ilaahay isticmaalay fii kitaabi alcasiiz faqad dalla sawaa sabiil waxayna noqotay gaalnimo iyo diin la-aan bay noqotay meesha koobaad ilahi wuxuu ihi fii suurati albaqara waman yatabadal ilkufra biliimaani faqad dalla sawaa sabiil waa aayadda boqol iyo sideed aayadda kale ee suuratu lmaa oo aayadda labiyo tobnaad ah faman kafara bacda dalika minkum faqad dalla sawaa'a sabiil aayadda saddexaad oo aayadda lixdanaad ee maa'ida ah qul hal unabi'ukum bishari min dalik mahuubatan cinda allahi man lacanahu allah wagadiba calayhi wajacala minhum alqirada wاlkhanaaziir wacabada الطaaguut ulaa'ika sharu makaanan waadaluu can sawaaءi الsabiil aayadda afraad qul ya ahla اlkitaabi laa tagluu fi diinikum hayra اlxaq wla ttbicuu ahwaءa qowmi qad daluu min qabl waadaluu kaiira wadaluu can sawaaءi الsabiil aayadahaas dhan maxay caddeeyeen daluu can sawaa'i sabiil way gaaloobeen diinka allay ka baxeen waana kafaratun mushrikun ba ay caddeeyeen aayaddanna maxay tihi mumtaxina waman yafcalhu itikhaadu lkaafiriina awliyaa min duuni lmuminiin baa laga soo hadlayay waman yafcalhu minkum faqad dalla sawaaءa sabiil waman yatabadel اlkufra biاliimaani faqad dalla sawaa الsabiil wman kafara bacda dalika minkum faqad dalla sawaa الsabiil qur-aanku saasuu u cadeeye waa takfiir sariix ah hadduusanina waa daahir qawia ah jiddan faa-idan kolley wadaadda tilmaame maara aanfaantame laygama horraynin baan leeahay islaam baa laga sheegay calaa calfaan baa dhaamee qaabka ruuxuu wadaadda u tilmaamay weli maarag aniga aqoontayda laakiin waa dhici kartaa culmo inay ka hadleen aayaddu waxay la mid tahay afarta aayadood bay ku bah tahay shanta aayadoo isku bahda waxay sheegeen faqad dalla sawaa waa maxay waa kufri kii u weyna waman yafcalhu minkum faqad dalla sawaa'a sabiil idan dabayda aayadu u sahlaaday sidaa noqdeen inti kale warkeed badaa gabagadu waxaan leeyahay ijmaacu saxaaba ku guntamay inaan la kala qaadin gaalada iyo dawaaqiidda iyo ansaarteeda saa darteed saxaabadu musaylamatulkadaab iyo ciidankiisa iyo shacabkiisa ma aysan kala qaadin sidoo kale mukhtaar ibni cubayd athaqafi asagii ciidanka isku meel la raaciyey aima dacwa najdiya hadday ansaartii iyo atbaacdii iyo ciidankii iyo dowla cumaaniya israaciyeen ninka ka gacligtay uhudin ay raaciyeen salafkay waafaqeen qur-aankayna taageersan yihiin oy waafaqsan yihiin intaa ka badan ma sii wadi karo amaa masalada ijmac culamad baa soo guuriyey ijmaaca saxaabada mid ka cad oo kutusahayoo sariixa baynu keenaynaa asheekh cabdulatiif baa soo guuriyo wuxuu yidhi markuu ka hadlahaya dowla cumaaniya ninka u heliya muwaxiidna ogol inuu gaal yahay ijmaacana uu tabanaya wuxuu ku tilmaamay faina hada riddatun sariixatun bilitifaaq e, dura saniya mujalladka sideedaad saddex boqol labaatan iyo shan baa lagu laaban karaa gabagabadu inahaas aan kaga tagno muhimadduna waxaa weeye ama fuqaha almaalikiyana ree bani cubayd iyo ciidankoodii iyo ansaartoodii iyo inta u hiilisay isku xukun bay siiyeen tartiib almadaarig majaladka saddexaad baa loogu laaban karaa waxaan ku gabagabay dhowrka daqiiqa ii dhiman masaladii saddexiyo tobnaad oo ah ree najdiyeen maxay ku dagaalami jireen ummaddana ku tagfiirin jireen kama gaadha marka nuquushee maraajicdaan idan siin shaykhulislaam ibn cabdiwahaab ruux muslima oo uu muslimiina ka aaminsan yahay ma tagfiirinin lamana dagaalamin asagoon dagaal mudanin lamausan dagaalamin qadiyadana sheekhu uu qaadaa dhigay wuxuu leeyahay marka takfiirka aan ku horayno walaa ukafiru axada min almuslimiina bidanbin walaa ukhrijuhu min daa'irati اlislaam arasaa'il ashasiyu sidaa ku yidhi sabxada ko tobnaad mar kale wuxuu leeyahay وأma التkفيr faأna ukفir man carafa diin الرasuل ثuma bacda ma carafahu sabahu وnaهى الناas canه وcaada man facalah fahada huwa اladي ukفirhu وأkثar الأmati وإlaahi الxamdu laysuu kadalik anugu waxaan gaalaysiyaa buu ihi diinkii nebi maxamed ruux gartay bacdamaa uu fahmayna la dagaalamay la collaytamay caaye oo dhaleeceeyey ummaddan badankeedna sidaa ma aha buuhi dura saniya mujaladka koobaad sideetan iyo laba ilaa sideetan iyo saddex wuxuu yihi mar kale wa ama maa dakarahu alacdaau canii ani ukafiru bidani walmuwaalaati wa ukafiru ljaahil alati lam taqum calayhi اlxujatu fahada buhtaanu cadiimu yuriiduuna bihi tanfir annaasi can diin illahi warasuulih arasaa'il shasiya labaatan iyo shan mar kale wuxuu leey wama alqowlu ana nukafiru bilcumuum fadalika min buhtaani alacdaai aladiina yasuduuna bihi can hada اddiin wanaquulu subxaanaka hada buhtaanun cadiim arasaa'il sheekh sabxada boqol iyo kow sheekhu meel buu qadiyaddaa soo dhigay muslimin ma takfiiriyo nin gaalnimo muto unbuu takfiirin jiray ama alqitaal sheekhu yaad la dagaalantaa waxaan la dagaalamaaba uu nin lagu kari waayey diinkiina ku caasigaroobay xataa hadduu taarika salaad yahay salaaddaan kula dagaalami hadduu maanicu zakaad yahay salaada zakada bixi kula dagaalami lakiin takfiirin maayo arkaanta shanta labada horbesa maan idinku takfiirin buui wadaadku xaggee tagay sidii loo caydhsanayay nafta loogu keenay wuxuu soo istaagay war shanta tiiree islaamka laba unbaad ku go-aysaan shahaadada ilaahay subxaana tawxiidkiisa iyo risaalada labadan iska ilaaliya salaada nin ka taga waan la dagaalami lakin waxaan kula dagaalami inuu tukado laakiin takfiirin maayo muxuu hawshaa sheekhu ka yidhi ya ayuha aladiina aamanuu idaa darabtum fii sabiil ilah fatabayanuu walaa taqulu liman alqaa ilaykum الslama aayadda markuu sheekhu sharxay wuxuu yidhi ilaykum الslama aslmna soo qira'a sabciya ma aha waa tahay fathabatuu faalaayatu tadulu clى أnahu yajib اlkafu canhu wtahabutu faida tabayana minhu bacda dalika ma yukhaalifu اlإslaama qutila liqowlihi fatabayanuu walow kana laa yuqtalu ida qaalaha lam yakun litahabuti macna shekhu curaad waxay tilmaamaysaa ruuxii islaamnimo iyo wanaag kuu muujista faraha laga qaado ilaa gaalnimo lagu arko ruuxa ay gaalnimo ka muuqatana waa la dila ayaddana caddaysay buui sheekhu wuxu uhi wa ama alqitaal dagaalka noo dhexeeya bini aadamka falam nuqaatil axadan ila alyowm ilaa maanta weligay ruux lama dagaalami ilaa duuna anafsi walxurma war aniga idaaya naftayda niman ku qaban baan iska difaacaya buui iyo cirdigayga wahum aladiina atowna fii diyaarina walaa abqow mumkinan walaakin qad nuqaatil bacdahum cala sabiili اlmuqaabala wajazaau sayiatin sayi'atu miluha wakadalika man jahara bisabi diini rasuuli bacda maa carafahu waan la dagaalamanaa buui hawshaa waa saas boqol konton iyo sideed arsail shakhsiya mar kale wuxuu nuqaatilu cubaad alawthaan kama qaatalahum الnabiyu wanuqaatilu calى tarki الsalaa wa calى manci الzaka kama qaatala maanicaha sidiiqu hadi اlumma alrasaa'il الshakhsiya mar kale wuxuu sharxuu yidhi oo faahfaahiyey anugu dadka waxaan kula dagaalamaa shaataynkan kula dagaalamaa bacdamaa weliba xujadaanu caddeeyey afarta rugni ee kale war tukada sooma xajiyo salaadaan odhanhaya hadii la keri waayo waan la dagaalama lakin waa muslimiin xataa sheekhu muusan qabin taariku salaadku inuu kaafir yahay iska ilaaliya ibnu taymiya hawsha asagu ku khilaafsan yahay mujtahid madax bannaan wey waxaad ugu laaban kartaan qadiyadda eh, intaan soo sheegay ee u dambaysay durar saniya mujalladka koobaad boqol iyo labo ilaa mujalladka iyo tobnaad saddex boqol toban iyo toddoba waxaan ku gebagabaynayaa hal mulaaxada keliya sheekhu marba wuxuu sheegay hadda korna waan soo guuriyey wuxuu yihi walaa nukafiru ilaa maa ajmaca calayhi alculamaau kulluhum wa huwa shahaadataan hawsha in la qabtay ahayd waa khata ay najiintu galeen ama sheekh maxamed uu galay in lagu qaydo takfiirka ijmaacun lagu qaydo waa madhab اlmurji'ati wa ahli اlbidac asalaf الsaalix daliilu takfir wuxuu noqon karaa aayad qur'aana xadiid nebi maxamed ijmaac qiyaas saxiixa wixii daliil sharci oo dhan baa daliilu kufri noqon kara in ijmaaca lagu qaydo laba mid un weeye in sheekhu uu leeyahay wixii dhacay baa sidaa ah dadka aan takfiirin jiray waxay ku jireen kufri mujmaca ah. maabanan aragba kufri mukhtalaf ah oo uu ka warramaya xaaladii iyo waaqicii marka iyo inuu asagu sheekhu sidaa doortay labadaa arrinba waa suuragal maxaa yeelay aima dacwa najdi kutubta waxaa ku qoran inay wax ku takfiirinayaan bidaliili min alkitaabi wasunnati walijmac ila akhirih naqli hal naqli baa idin si waan ka tagahaya sheekh cabdallah ibn cabdiraxman baabatin wuxuu uhi fama tanaazaca alculamaau fi kownihi kufran falixtiyaatu liddiini wاltawaquf wacadamu اliqdaam ma lam yakun fi lmas'alati nasun sariixun can ilmacsuumi sala اllah alيه wasalam masalo haday nas leeda naska la raaci uhi hadduu khilaaf yimaado naska la raaca hadduu ijmac ijmacan raacayna masalo hadday mujmac tahay waa khayr hadday khilaafiyata daliilka la raacaya in takfiirka lagu qaydo bilmujmacaati calayha waa madhab ahli bidac maqaalat اlislaamiyiin waاkhtilaafu اlmusaliin liabiاlxasan ashcari ka akhri ama waa ikhbaarun can ilwaaqic ama waa ikhtiyaar libni cabdilwahaab ama aima dacwa najdiyo ka dambeeyey way khilaafsan yihiin sheekha waa haddii ikhtiyaarkiisa laga dhigo haddii ikhbaar can ilwaaqic laga dhigana hawsha waa iswaafaqaysaa hadday ikhtiyaar noqotona waxay khilaafsan tahay madhab salaf الsaalix gabagabadu waxaa weeye aima dacwa najdiya waa madluumiin muslixiina haaulaai alqowm aimatu huda wa khayr weeye waana muslixiin laakiin waa lagu xadgudbay waa lagu iftirooday waxaysan qabin baa loo tiiriyey mid salafiye sheegan iyo mutasanina ku xadgudbahaya khuraafi mutasandiqa ku xadgudbahaya mid isdhiibay oo ictisaam ah oo muxuu ahaayey meelu u socday meel kuscaangarina baa ku xadgudbahaya a'immada manhajkooda ha lagu daydo waxay ku khaldameenna si usluubaysan oo anshax leh ha loo saxo wixii khayren sheegay allah idinku anfa wixii sharen sheegay inu qasdina annaa allah ii dhaafo idinkuna ilahay idinkuma fidno yadaa towfiiq